الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد waxay inoo dambeysay kelimadii ku saabsanayd alqaatilu mujaahid walmaqtuulu shahiid oo xalay xoogood kusoo kaftanteen baan wixii ka dhimana dhammaystirayna insha allahu tacaala ayadaasaana kelimadu ku dhammaan doontaa xalay waxaynu soo maray dhowr asal saddex asal baynu soo tilmaannay oo masaladaasi ay ku salaysan tahay asalka koobaad wuxuu haddaynu isxusuusino wixii tacsiir ama cuquubo ah wuxuu cuskan yaho asal u ah ama uu ku xidhan yahay mafsadada kolba intay dhan tahay ruuxa la ciqaabaya ama la ganaaxayana shardi maaha inuu markaa caasi yahay isagoo macduurun aatim ahayn oon caasi ahayn baa la ciqaabi karaa lidar-i mafsadatihi iyo nuquushii culummadu arrintaa ay ka yidhahdeen baan xalay soo maray asalkii labaad wuxuu ahaa isaguna bacdu ahli اlcilmi wاsunnati wاlfiqi wاlfatwa in mararka qaarkood aqwaashooda iyo ijtihaadaadkoodu ay ka daraanayso ay ka dhib badan tahay marka la fiiriyo fasaadka diineeda ka dhalan ama adduunyada ka dhalan ama waxyeelada ay muslimiinta kale u geysanayso mararka qaarkood marka wadaadahaas inay ka dhib badnaadaan baa laga yaabaa ahlulbidacii iyo faraqii daallada ahaa ee caanbaxee la yaqaanay iyo nuquul ku saabsan baynu soo maray asalkii saddexaad ee wuxuu ahaa isaguna masaa'ilka nisaacu iyo khilaafku ka taagan yahay ee laysku haysto haddii idhaarintooda iyo muujintoodii fasaad ba-an uu ka dhasho caam ah in ninkii hawshaasime la ciqaabi karo iyo asalkay leedahay asal afraadoo marka u dambeeyaan caawa ku gabagabaynaynaa oo ah atharu khata'i lmujtahidi calayh ninka mujtahidka ah ijtihaadkiisii wixii ka dhashay saamaynta iyo raadku asagii mujtahidka laftirkiisa uu ku yeelan karo sheekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi mujaladka ee tobnaad majmuuc ulfataawa safxada saddex boqol toddobaatan iyo afar ilaa toddobaatan iyo shan wuxuu guntay qaacida ugu magacdaray qaacidatun shariifatun yanbaqii atafatunu laha qaacido qiimo badan oy munaasib tahay buuhi sheekhu in loo dhug lahaadoo la fahmaa muhiim ah baxdi dheer baa ku jira dalabadu inay akhriyaan baan jeclaysan lahaa oo hawsha ay dib u fiiriyaan asalkaasi wixii hadda iga khuseeyey qaacidadaas furuucdeedii qaybo sheekhu ka hadlay baan soo goorin markuu ka hadlay mujtahidiintii iyo muqalidiintii iyo ahlulbidaci iyo dad aan dembi lahayn intuba in la ciqaabi karo ayna bannaan tahay lifasaadihim in loo dar-iyo ayuu wuxuu yidhi wa amaa man adhara maa fiihi madaratun fa innahu tudfacu madaratuhu walow biciqaabihi wa in kaana musliman faasiqa aw caasiya aw cadla mujtahida mukhtian bal saalixan aw caalima sawaaءn في dalika almaqduuru calayhi wاlmumtanicu wixii o dhan buu israaciyey wuxuu ihi ninkii hay ninkii muujiya maa fiihi madara madaradiisii baa la iska difaaci oo la iska darin haddiiba ciqaabba hadday doona ha keente ruuxaasi la ciqaabahaya muslim faasiqa ha noqdo ama muslim caasi a ha noqdo aw cadlan mujtahidan nin imaamoo cadli oo mujtahid ha noqdo mukhtian laakiin gafay bal saalixan aw caalima ama caalim ha noqdo nin wanaagsan ha noqdo sawaaءn fi dalika almaqduuru calayhi wاlmumtanic caalim iyo saalix iyo mujtahid asagu isdifaaciyon loo dhowaan karin oo mumtanica biquwatihi wa bishawkatihi iyo nin maqduur calayh oo la laaci karaaba intuu doona ha noqdo buuri idan waxaad maqlaysaa sheekhu kole bal saalixan caaliman cadlan mujtahidan muxuu ahay saaxiba muxuu ahay madiinat alashbaxna wuxuu yidhi waxaa laga hadlayaa ahlulbidca keliya laga hadlaya wareerkii iska jiray ka mid tahay amhiluhu sheekhu marka keenay amhiladii wuxuu yihi mihaalu lmaqduuri calayh inamaa yucaaqabu man adhara الzina wالsariqaةa washurba اlkhamri washahaadaة الzuuri waqaطca الطariiqi wagayra dalika lima fiihi min alcudwaani calى الnufuusi wاlamwaali wاlabdaaci wain kana maca hada xaalu lfaasiqi fi اlaakhirati khayru min xaali ahli ahdi اlkufaari wa min xaali اlmunaafiqiin id ilfaasiqu khayru min alkaafiri wاlmunaafiqu bilkitaabi min alkaafiri wاlmunaafiqi bilkitaabi wasunati wاlijmac wuxuu ka soo hadlay marka qolihii muslimiinta ee faasiqiinta la ciqaabahayay mithaal buu ka dhigay gooni buuna u saaray ayadoo munaafiqiinta iyo gaaladu iyo muslimiinta fasaqada aysa isku baab ahayn aakhiriya adduunba haddana ciqaab bay wada qaadanhayaan isku baabayna marahayaan buui cuqubaadka adduunka nin walba dembigiisi buuna ku qiyaasan yahay wuxuu u gudbay masale labaadoo qaacidada uu hoosgeliyey wuxuu hi wakadalika yucaaqabu man dacaa ilaa bidcatin taduru nnaasa fii diinihim wa in kaana qad yakuunu macduuran fiiha fii nafsi lmri liijtihaadin aw taqliid in ummadda bidca oogu yeedhay intay doonaba hala ekaatee bidcadaasoo ummaddii diinteedii dhibaataynaysa macduurba ha noqdo cind allah mujtahid ha noqdo muqalid ha noqdo asagoo macduura yaa dararka diineed uu la yimid dartii loo ciqaabi loo dili karaa buui waa suura labaad suura saddexaad buu u gudbay oo qaacida uu hoosgeliyay qaacidatun shariifatun yanbagii atafatunu laha wakadalika yajuusu qitaalulbuqaati buuri asal ee waa farac saddexaad ee ugu buuri buqaadda in la dagaalamaa bannaan wahum ulkhaarijuuna cala alimaami aw gayri alimaam bita'wiilin saa'iqin maca kownihim cuduula wmaca kownina nunafidu axkaama qudaatihim wanusawiqu maa qabaduuhu min jizyatin aw kharaajin aw hayri dalik id isaxaabatu laa khilaafa fii baqaa'ihim cala alcadaala saxaabaa dagaalantay oo daa'ifo ka mida buqaad lagu xukumay reer shaam waad garanaysaan idan dagaalkooda iyo muxuu ahay la dagaalankooda iyo dilkoodu wuu bannaanaa dar-an lifasaadihim maca annahum ayun cuduul iyo shuhuud iyo akhyaar ay yihiin wadalika maxay saa ku dhacday bu ana atafsiiqa intafaa litawiili saaiq tawiilkay leeyihiin saaiqa ayaan buqaada oy saxaabadu qaybo ka mida ah soo galeen aan loo tafsiiqinaynin hada ra'yu ljumhuur waa inaad ku baraarugtaan laakiin abu xaniifa wuxuu qabaa buqaadu waa la tafsiiqin iska ogow waa madhab asaga uu qabo wey ama jumhuur ahlicilmi madhabkooduba sheekhu marahayaa muusan marka laakiin meelo kale ku tilmaamay imaamku wa ama alqitaal hadday cuduul yihiin oo ahlu khayr yihiin maxaa loo dili oo loola dagaalami wuxuu hi sheekhu wa ama alqitaal faliyu'addu maa tarakuuhu min alwaajib wayantahu cama irtakabuhu min almuxarami wa in kaanuu muta'awiliin dagaalku meel buu ku aadan yahay aljihataani munfakataan buu leeyahy jihada ninkan laga dili iyo cillada loo dilina waa gooni jihada loogu cudur daaray oo lagu badbaadshay layidhi waxaa tahay cadli baa waa laba kala baaq isma laazimahaya suuro afraad buu qacida hoosgeliyey oo muhiima wakadalika nuqiimu alxadda calaa man shariba annabiida almukhtalafa fiihi wain kaanuu qowman saalixiin waa hadalkii sheekha weya xaraf anigu kuma daraayo waa la muraajacayn karaa imaam mujtahid ayaa masaa'il ikhtilaaf ka jira intii la qabtaa laguu karbaasho cirdigaadii iyo gankaadii la laxabin oo la xanuujinhaya waxaan isku ogeyn masaa'il ijtihaad iyo khilaafiyaadka la yskuma taaban karo waa asal guud laakiin istinaa'aad baa gala waa in lagu baraarugo wax kasta iyo howlaha iyadaa lagu baraarugo wakadalika nuqiimu alxadda calaa man shariba anabida almukhtalafa fiihi wain kaanuu qowman saalixiin hadalka sheekha si fiican u dhegeysa wuxuu uhi fatadabar kayfa cuuqiba aqwaamun fi اdunya calى tarki waajibin aw ficli muxaramin bayinin fi اdiini aw اdunya wain kaanuu macduuriina fiihi lidafci darari ficlihim fi اdunya kama yuqaamu اlxadu calى man taaba bacda rafcihi ilى اlimaam wain kaana qad taaba towbata nasuuxa suura shanaad buu taa waa suuro shanaad oo maxay tahay ruux baa xad ku dhacay markaasuu toobad keenay markii imaamka loo geeyey isagoo toobad keenay ayaan xadaynaa xuduudda maqaasideeda waxaa ka mid ahaa inay kafaara u noqoto ninka xadka laga oofino dambidhaaf dhaaf ay u noqoto waxaa ka mid a masaalixdeedii iyo maqaasideedii inay tankiil iyo zajr u noqoto likayrihi oo lagu cabsado lagu biqo idan ninku marba hadduu toobad keena tawba nasuuxa waxay ahayd xadku inuu dhaco laakiin xadku dhici mahayo muxuusan u dhacaynin mafsadaa ka dhan haddii nin walboo toobad keena la yidhaahdo waad fasaxan tahay bacdamaa rufica ila alqaadi waalimaam tactiilu lxuduud baa meesha ka soo bixi nin walba tubtu towbatan nasuxu la soo istaagi wax dambeoo la karbaasho ama la shaaboogo ama dadka lagu cabsiyo lagu bajiya ma jiraan xadkii baa catil mahaya laakiin wasiilada xadka a ah maqsuudkeedii wuu asaxay oo ninkan taaba towbatan nasuuxa wa taa'iba min adambi kama laa danba lah idan sabab hadda ninkan lagu dilo oe bimacnaa lagu ciqaaba e, ma hayno allaahuma sabab horo saabiq ahaa iyo dembi hormaray mooye dembiga hadda meesha waa kaba suuro kaloo dara lixaad wuxuu yidhi wakamaa yaqzu hada albeyta jeyshu min annaasi fabaynamaa hum bibayda'a min alardi id khusifa biawalihim id khusifa bihim wa fiihim lmukrahu fayuxsharuuna calaa niyaatihim gaalo soo duusho muslimiin mukrahina ku jiraan ama dad kaleo mukrahiinoo lasoo dirqiyey waan la wada dagaalamaynaa xataa haddaan ogaano inay mukrahiin ku dhex jiraan annagu waan dilaynaa kulligood leannu ma kala sooci karo mukrahi iyo ninkii muxua mukhtaarka ahaa hawshaa marka joojin mayna idanka dhintay ee mukraha ee macduurka ahaa annaga nalooma haysto ida annagu markaa waxaan nahay mujaahidiin baan nahay asaga dhintayna waa shahiid leannu maxaa yeele mukrah weeye xaqdarana lagu dilay laakiin waxaana loogu haysanin ma kala sooci karo annagu waxaan dagaalkan wadaynaa waana la diray asagaa meeshan soo galay xoog baana lagu soo asna waa macdur annagun macduuriin baan nahay garbadhac annagaaba weliba ajir helayna wey wuxuu yidhi sheekhu asalka hoosgeliyey toddobaad wuxuu hi wa kamaa yuqaatalu juyuushu lkufaar wa fiihim lmukrahu ka ahli badrin lama kaana fiihim alcabaasu wagayruhum ree beder labtirkoodu markay dagaalamahayeen gaaladii muslimiin baa la soco lasoo qasbay waana dagaalanay masale sideeda wa kamaa low tatarasa alkufaaru bimuslimiin hadday gaalo difaac bashari a ah muslimiin ka dhigtaan qaab kaloo loola dagaalamaya la garan waayo muslimiintii la badbaadin waaye gaaladiina aan loo fadhigi karin waa lasla qaadahaya laakiin u qasti mayna muslimka dilkiisa ee gaalkan u qasdaynaa xabaduna intaan ka sheelsheelin kareen ka duwi karo ruux muslim aan ka duwaynaa haddayse ku dhacdo annagoo gaalka u wadna looma haysto laa diyatan walaa kafaaratan walam yandafic dararu lkufaari ilaa biqitaalihim gaaladii dagaalkoodiina uusan ku reebmaynin amaan wax lagaga qaban karin in muslimiintii difaaca bashariga ay ka dhigteen lasiiba mara mooye adu sideeddaa mas'alo ayuu qacidada hoosgeliyey nin macduura iyo mid aan macduur ahayn iyo nin saalixa iyo mid cadli ah iyo mid caalima iyo mid mujtahida iyo mid muqalida waxoo dhan ba qaacidadii ayuu hoosgeliyey markaasuu ku daray hadal fiican wuxuu yidhi falcuquubaatu lmashruucatu walmaqduuratu qad tatanaawalu fi dunya man laa yastaxiqa fi laakhira waa muhim jiddan cuquubada adduunka kugu dhici ee ruuxa laga oofin waxaa laga yaaba aakhara inuusan dembi uusan lahayn jannana uu galo nin walboon ciqaabnay ma aha inuu naargala yahay nin walboon ciqaabnayna ma aha inuu yahay nin xunoo liita mafaasid iyo dhibaatooyin laga baqahayo yaa laga yaabaa in laguu dilay ama lagu yeeleeyey wa takuunu fii xaqihi wuxuu yihi ninkaasi falcuquubaat اlmashruuca wاlmaqduura qad tatanaawalu fi اdunya man laa yastaxiquha fi اlaakhira wa takuunu fii xaqihi min jumlat اlmasaa'ib ninka asagu macduurkaha ah ee muta'awilkaha ah ama cadliga ah een caasiga ahayn dilkiisii masiibo ilaahay qadaro kugu dhacda wee dulqadaa lagu leehay annaguna amar baan ku soconnaa kamaa qiila fii bacdihim sideeddaas wari lasoo sheegay uu sheekhu sardiyey iyo wuxuu yihi kamaa qiila fii bacdihim alqaatilu mujaahid waalmaqtuulu shahiid ibnu taymiya hadalka iska leh sideed suuru ka soo hadlay qaacidada dib ha lagu noqdo hala mutaalaceeyo maxaa yeelay kulligood ma wada ahaa qolyo waxaa jira loo soo dilay ayagoo xisyaan loo dilay ama muxuu aha loo ciqaabay oo suuradda u horreyso hormariyay laakiin qolyo waxaa jiray macduurin ahaa oo sidii mujtahidkii mutaawilka ahaa buqaadii mutaawiliinta ahaa muxuu ahaaye mukrahi dadka noocaasa ayagu wax sababoo lagu dilo oy la yimaadeen si toos ah oo cisyaan keena yaan ujeedaa sabab cisyaan keena iyo fisqi keena oo lagu dila ma muuqanin ee waxaan loo dilay fitno diineed oo ka dhalanaysa ama mid adduunya oo ka dhalanaysa oo qaab kale iyo wasiilo kale lagu dafciye la waayo u dhintee majmuuculfataawa mujalladka tobnaad safxada saddex boqol toddobaatan iyo shan ilaa toddobaatan iyo lix baa laga muraajacayn karaa gabagabadu waxaan leenahay tacsiirku yakuunu bitawdiiqi wa bizajri wa bilkalaami wa bilxabsi wa binafyi can ilbaladi ilaa aakhirihi laakiin intaaba hadday wax anfici waayaan in eh, lagu eh, ganaaxi karo bilqatli waa masalo jumhuur ahlicilmi ay qabaan kutubtan laga muraajacayn kara khaasatan aruq اlxukmiya fisa sharciya laga muraajacayn kara asalka asaga ah een furuucdiisina aanu tilmaanay hadda ka hor baan ka hadlay risaaladii la jiray atambiihaat alcilmiya baan kaga hadlay toban daliil baan u sheegay hawl hadda bilaabatay mi waa horaa laygu eedeeyay qadiyada bareedhahaygii waxaan qabay baan sheegay asalkeedii adiladeedii hadal meel lagu sheego mukhtasara intii la qaato in muxuu ahaa markaa lagu hardamo oo lagu rafto ma wanaagsanee ninkii tabarhaya hada alfarasu hada almaydaan meel bay ku qoran tahay laga niqaasho halayda waxaani sal ma laha daliilka waa daciifkan ma jiro hala kala tartuuro laakiin hadal khulaaso ah oo ama lagu sheegay fi kitaabi dalaa'il ama lagu sheegay e, muxaadaro e, su-aal ka timid dhaxdeed bara'atu dima miyay ahayd mise bara'atu dima fi nasixati اlumma ama alqowlu saa'ib waxay garan mahay in maro lagu wadho oo la wareego waa howlo nooc min tashniica iyo wareega cadaysi weye atambiyaat alcilmiya wejka todobaad weye adiladeedii iyo niqaashkeedii baa ku qoran ninka wax ka qaba ha ka hadlo laakiin in la wareegeysto oo muxuu ahaye waxaan sal lahayn lagu wareegeysto looma baahno adiladeeda qayb aan ka tilmaama qadaayaadkaas isagaa culummadu ma dhiiggay ku haliilahayaan mise muslim macsuum ohoon mudanin ganaax bay iska ganaaxahayaan usuul baa laguu sheegay adiladeedina aan wax ka tilmaano ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ihi min ajli dalika tabna intaana ka tegin qadiyadda ku saabsanayd low tatarasa alkufaaru bimuslimin walam yandafic dararu lkufaari ilaa biqitaalihim marka la maraya masaalika tataruska waxaan jeclaan lahaa inaan baraajiyo hal masalo muhiim jiddan mujaahidiintu markay masalada marayaan farcigeeda mutafaqa uu ku sheegay shekhulislaam ibnu teymiya inkastoo alciz ibn cabdisalaam uu khilaaf sheegay markay markay xujaystaan farac kaloo mukhtalif ah ayay asna ka hadlaan oy hoosgeliyaan camaliyaad badan oy qabtaan kadib waxaa lagu bushiyaa hazaali kitaabkiisa mustasfaha ah marka masaalixda uu ka hadlahayo shuruud uu dhigay ruuxa muslimkaa ee gaal gacantiisa galay ama xabsigiisa ku jira ama jeel ogu jira ama macqil jooga markaynu macal macqilkii wx isla duminayno maslaxadu waa inaa laabudda an takuuna almaslaxatu daruuriya qaciya kuliya shuruud bashardiya saddex ah oo waaweyn waa inay daruuri tahay oysan xaaji iyo takmiili iyo taxsiin midna ahayn waa inay qadciyo tahay oo la hubo in guulla meesha ay ka iman dariiq kaloo la marana la waayo oon ay tahay yaqiini dhanni aan ahayn waa inay tahay kuliya caamo ummadoo dhan wax taraysoon kooxya daa'ifiya qabiil iyo qoys iyo wadan gooni aan wax tarayn halkaasuu maraa intaasaa la celceliyaayo qolyaha dambe dan la qaataan usuuliyiinta asaga ka dambeeyey ama naqdiye waxay dhaheen lasoo qaadi maayo usuuliyiin intay qabteen bay dhaheen hawshuu ghazaali sheegay waa waswaas nooc junuun fil ijtihaad hawas wayay yidhaahdeen washariicatu waa barii'atu mima qaal waana suwar khayaaliya laa yuujad fi lcaalam baa lay ragga aduu naqdiyey hazaali ku tuntay waxaa ka mid ah alimaam cali bn ismaaciil abyaari shaarixu lburhaan fi usuul fiq almaliki intuu qabtuu burburi wax jira ma aha haddii loo arko inay wax maslaxa ah ku jirto waa in kaanad maslaxa khaasa qadciya noqo daniya daruuriyay noqonaysa taxsiiniya ama xaajiya ay noqoto oy maslaxo keento asalna ay sharciga ku yeelato caaman aw khaasan waa la marayaa buu le wuxuu khazali sheegna waswaaskiisiiya wuxuu falaasifa ka keena wey buuri hada alfaras haddii xujahayaa sheegaba dacwa bilaa wey waa in lagu baraarugo laabudda an takuuna qadciyatan kuliyatan daruuriyatan xataa waxaa ku khaldamay oo aan naqdinin wadaadkii uun hadda kutubta iskala mxuu ahaa dawaad maslaxa fi shariica alislaamiya buuti soo ma ahayd laftirkiisu intu wuu soo qaaday wuu ka niqaashay laakiin ma helin nuquusha ayada ah intaa uu sheegay hazaali asagoo kitaabka mustasfaha kutubtiisa u dambaysay uu yahay wamaca dalika waa ra'yi aan muctabaran cinda ahlilcilmi oo waswaas ay barkood gaarsiiyeen iyo junuun iyo hawas fi lijtihaad taasina bararajo waan rabay daliilka koobaadaan u gudbayno ilaahi subxaanahu wa tacala wuxuu uhi min ajli dalika tabna calى bani israa'iila anahu man qatla nafsa bgayri nafsi aw fasaadin fi lard fakaanama qatla الnaasa jamiica maxalu shaahidku aw fasaadin fi lardi wey fasaadka ama fasaad diineed ha noqdo oo ummadii diinteeda aad dhib u geysatay ama fasaad dunyawi oo maalkii iyo acraadii iyo amwaashii iyo abdaantii taabanaya ha noqdo wajhu daliilu waxaa weeye bidacu waa fasaadun fi lardi bilijmac wadaaci ilayhana waa mufsidun fahabata alxukmu almuratabu calayhi wahuwa jawaazu اlqatl cala alaqal min jihati alcumuum cumuum baa ku jira haddaan fasaad taxqiijinoon manaad ka dhaana hebel iyo fulaan iyo fulaan fasaad baa laga helay dhaawacaya diinta muslimiinta ama duunyadooda dhaawacahaya dariiq kaleo fasaadka lagaga hortagana ma hayno waxaan leenahay dariiqii muxadad buu noqday waa la darinaya maxaa yeel ow fasaadin fi lardi waa nakira fii siyaaqi shardi baad leedihiin tacumu min ajli dalik annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lard ila man qatalay ku cadfantahay soo ma aha idan waa nakira fii siaq tacumu kula mufsidin nin walboo mufsid ah wadaaduu anagu mufsidiin ma nihin hadday dhahaan waxaan leenahay almutaawil almujtahid alxanafi ba waa hayru mufsidin cinda nafsihi wadanihi mata mise ma aha wlbaaqi ninka baaqiya mutaawilka tawiilan saaiqana waa ahlu khayr diindoona xaq udirara fi cinda nafsihi adugu waxaad iska aaminsantay gooni weeye warkaada maxaa ka dhashay baa lagu fiirin kadibna waa lagu wardinhayaa alimaam asuyuuti wuxuu leeyahay kitaabkiisa mxuu ahaay istinbaad alikliil fi istinbaadi tanziil wuxuu leeyay fiihi mashruuciyatu qatli lmufsidiin fi lard aayaddan waxaa ku jira mufsidiinta in la layn karo fayadkhulu fi dalika qutaacu طariiqi wاsaaxiru wاlmakaasu waman cama fasaaduhu wa dulmuhu oo dhan baa soo gelaya waxaa u daliilo asalkaas la hoosgelaya xadiidu abi saciidin alkhudri fi saxiixi muslim idaa buyica likhaliifatayni faqtulu laakhira minhuma xadiidkii cabdullah mscuud wuxuu yidhi laa yaxilu dama mri'in muslim ila biixdaa halaa nin murtada iyo azani lmuxsan iyo annafsu binafs xadiid wuxuu yidhi waxaa lagu daray mufsidiintana waa la dili almufariqiina bayna almuslimiin haddii eh, hal mar la wada magacaabo laba madaxweyne la doorto oy kala dambeeyaan sikimo kii dambeeyo baan dhahaynaa toobadkeen ka noqo hawsha ayada sheeg inaadan khaliif ahayn oon lagu caleymo saarin oo waxaadu baatil ahay hadduu ictiraafo orod islaamka la tukaan leena hadduu isdhaan reejiyo dagaalkan ka ridaynaa leanno haddii la daayo ummaddoo dhan baa baaba'aysa waxaana baabiyaba saasay ahay muslimiinta markay qaybsameen ayaa dhibkan yimid Eh, nimay tagoogtiisu lamaanaatay dhaansooma taladiisuna qaybsanta markaad adugu keligaa tahay eed xorka tahay edan guursan iskaa bulaha tahay adaa isxukuma haddaad doonto caawo dhan baad soo jeeday saaxan maysid haddaad doonto caawo dhan waad iska lugay fartaad doontaad qori waxaan sharci kuu diidin laakiin mar haddii lagugu tacalluqo isma xukunta adugu telefoonka soo dhaxaya waa laisdaba istaagahaya xisaabo badan baa jira ma tahay mise ma ah cumar markii ansaar ay dheheen mina amiiru wa minkum amiir wuxuu yihi almuslimuuna waa himdun walaa yadkhulu fii himdin sayfaan muslimiintu waa gal buuri iyo daraf weeye iyo qandi ama gal weeye galla laba seefood ma wada galaan buur amiirku waa seef amiir labaadna waa seef hal gal miyaa laba seefood la gelin war wa galka ama anagaa gelinidinkaa geliy warka joojiibu waa runtii cumar siyaasadu muslimiinta uu diinta ka fahmay oo ku dhaqa haddii lagu socon lahaa adduunka cadli baa hadhayn lahaa wa min hama nabigu wuxuu ihi low kaana bacdii nabiyun lakaana cumaru abubakaroo jooga hadda la soc yuu nabigu wuxuu leeyahy haddii ani nabi iga dambeeyo ummaddan loo soo diro uu jiri lahaa waxaa weeyaan cumar baa noqon lahaa cumar wuxuu ahaa muxanad ee ilaahay ummadda ku badbaadiyaba laakiin waa laga leexday siyaasadiisi mar horaa laga tegay ninka wuxuu u dhintay faqtlu laakhira minhuma waa lifasaadi tafriqati اlkalima jamaacat lmuslimiin baabi'inhaya daliilka saddexaad xadiidu carfaja alashjaci fi saxiix muslim man jaa'akum wa amrukum jamiicun calى rajuli waaxidin yuriidu an yufariqa jamaacatakum aw yashuqa casaakum fadribuuhu kaa'inan man kaan aalu beyt baa allah ka dhigay nabigu madaxa laga rida buu leeyahy xadiidkan waa xadiidkay xarag shalmjeedin ay ku qaadeen axmedooda ku qaadeen weeye almuhim ninka idin yimaada idinkoo midaysanoo wada socda oo hal nadaami hal maamulle ninkii isku dayo ummadda inuu kala qaybiyo oo uu iska horkeero ninkaa nabigu hala dila buui kaina manka aalubeyt ashraaf baa inoogu qiima badnay soo ma ah ashraafna allaha ka dhigee dagalka ha laga rida buuri wajhu daliil labadaa xadiidoo isku agdhow daliilku waxaa weeye xukumku waa qatliga in la dilo alamiir athaani in la dilo almunfariq liljamaaca ciladuna waa cila mansuusa ijtihaad kaama baahna waa tafriiq kalimati lmuslimiin yuriidu an yashuqa casaakum aw yufariqa jamaacatakum idan ifsaaduhu lixaali ummati almujtamaca calaa imaamin aw amiirin waaxidin ayaa loo dilay faqatlu lmufsidiina fi lardi diinan aw dunyawiyan asna waa min baab alwlaa alqiyaas cala nasi lmansuus cala nasi lkhaas baa la yidhahdaa haddii warkaa la waayo waxaa u daliila oo daliil afraada nin tukanhayo khushuucsan oo iskala jiiday oo ilaahay baryahayo buu nabigu soo maray isagoo u socda salaad salaaddi muu nabiga ka soo baxay buu soo noqday ninkii oo weli sujuudsan buu soo maray oo barti fadhiya nabi wuxuu hi man yaqtulu haada ninkan sujuudsan yaa dilahaya saxaabadu waa isfiiriyeen waa yaabeen nabig wuxuu hi cumar abubakr ninka dil abubakar baa seefta qaatay ninkii buu fiiri nabi alla wuxuu hi waa nin e, saajid ah yusalii lilaahi subxaanahu wa tacaala wayaquulu laa ilaaha illa allah wa anaka rasuulu nabi maxamedow waan ku dhici waaye seefta keen baale cumar oo ninka soo dil baa layidhi cumarba markuu isqaaday yidha ninka madaxa qaadid yuu arkay ninka khushuucsanoo ilmada qubahayo oo wardinhaya xunaba alloo ku dhici waayey cali buu nabigu yihi kaalay soo dil adaa dili doona haddaad aragta laakiin ninkii markii laba kor loo tashaday cararba bid buu yidhi meelu ka baxa cali wuu doondoon naba lo meelu ka baxay ninkii waa waay nabigu wuxuu yidhi markii loo sheegay ninkii inuu baxsaday waladii nafsii biyadihi low qataltumuuhu lakaana awala fitnatin wa aakhiraha haddaad dili lahaydeen laba muslim isma khilaafteen xataa yakhruja dajaal riwaayo kale dajaal ilaa uu soo baxo laba muslimiina wax suma qabsateen diin iyo khilaaf iyo burbur laakiin xikma rabbaaniyo rabbi ka lahaabuu ninkaasi ku baxsaday cali buu ninka soo dadaa diri doone abubakar iyo eh, cumar waa khaldameen muslim dhiiggii inuusan banaanayn yaa u sheegay nebi maxamed baa baray macalinkii baray baa diray laakiin mararka qaarkood baa damiirkaada iyo fitradaadu adoo lagu amray bayna ku siinayn ood kor u booda waadnixi waad waad ka salsalle wixii hawsha adag muusan baran ruux muslim inuu dilo oo uu seef ku dhufto ah, hawlay barteen ma aha inay yaqaanaan waa xaajo ku cusub masaa'il la soo maray ma ah hadda laakiin idinku inaad iska qaataan baa lagayaba ad laakiin hawshaas berigaas waa adkayd haddana waa adagta haddaysan sharci ahayn waxaan ka hadlaynaa maadaama la baray marka horeba loo sheegay layidhi dhiigga muslimka waa idanka xaaran nabiguna u sheegay shaarica ah inay qaataan bay ahayd laakiin nabigu hadduu xikmada ugu dari lahaa inaysan ka joogsadeen baa laga yaabaa ee xikmada markaa aan loo sheegin maxaa loo dili nin iska tukanayo khushuucsan dila unbuu nabigu yidhi oo u dhiibay haddii laakiin xikmada nabigu uu siin lahaa waxaa laga yaabaa inaysan joogsadeen xadiidka xadiid saxiixa wey hadda ka horna waynu ka hadlay axmed baa soo saara ibn abi caasim iyo keyrkood shekh albani sidoo ku saxiixiya laba kun afar boqol sagaashan iyo shan alimaam qaadi ismaaciil ajal lmaalikiyata cala iطlaq wuxuu ley ra'aa maalikun qatl alkhawaariji wa ahla alqadari min ajli alfasaadi addakhili fi اddiin wahwa min baabi alfasaadi fi اlardi walaysa ifsaaduhum biduni ifsaadi quطaaci اطariiqi walmuxaaribiin lilmuslimiin calى amwaalihim fawajaba bidalika qatluhum aad buu usii sharxay qadiyada ayada ah culummadu marka kulligood xaafidna rajab baa ka mid a ah jaamicu lculum walxikam mujaladka koobaad saddex boqol labaatan iyo sagaal waxaa ka mid a ah ibn cabdilbar fi tamhiid mujaladka toddobaad boqol toban iyo lix kulli waxay leeyihiin ahlulbidaca waxa loo dili iyo qutaacu turuq iyo buqaad waxa loo dili waa isku mid kulligood nin adnin aduun dunyo iyo xooluu fasahaadin nin cirdi acraad buu fasahaadin nin diintii buu fasahaadin kulli waxay u dhiman hayaan cilo jaamicoo la yidhaahdo hee alifsaadu fi lard aw fasaadin fi اlardi alimaam ibnu taymiya asag wuxuu yihi walihada dahaba akharu salafi walihada akharu salafi ya'muruuna biqatli اdaaci ila اlbidcati aladi yudilu الnaasa liأjli ifsaadihi fi اddiin sawaء qaaluu huwa kaafir aw laysa bikaafir ama gaal ha noqdo ama yuusan noqonin in liajli اlbidca loo dilay salafka badankood ku tageen qadiyada aad waxaa kaloo u sharxay ibnu rajab isaguna kitaabka hadda aynu tilmaanay majalada koobaad saddex boqol labaatan iyo sideed ha lagu laabto daliilka shanaad nabigu wuxu uri sal ly slam khamada ninkii marcaba hala karbaasho hadduu ku noqdo ha lagu celiyo mar saddexaadba ku noqdo hala karbaasho marka afraad hala dilo xubin faasiduu noqday daawad ma laha la keri waa waxaanu isku ogeynay alwasiilatu idaa lam tuxaqiq ilmaqsuuda saqatat soo iskumidna ogeyn ninkan way anfici weyday karbaashkii baa anfici wa nabig wuxu hi hal kor ha dhigo inagu waxaan dhana hala rido wadaadaheen warkooda halkaas wey ruux waxaa loo karbaashi mar dambe inuusan ku noqonin khamrada dadka kalena ay ku cibro qaataan oo muxuu ahaayey eh, nin muxuu aha heyrkii loo xiray aduguna soo qoyso weeye nabigu wuxuu yihi hadday saddexdii karbaashi hore anfici waayaan markaani adduun kala dhaafiy wadaadahanu waxay leeyihiin haddii hawsha labada wax qaban weydo faraha laga qaado iska sii daaye iska cabe ha dhaadhiye meelaha ku dhex jira faraha ka qaada warka anagu sidaasuu noqday xadiidkaasi xadiid sugan wey sida raajixa ah qolya waa mansuuq naskiguna xujo cad kuma taagno wejhu daliil waa maxay shaaribu alkhamri fi lmarati araabicati waxaa loo dilay likufrihi maya waxaa loo dilay lidar'i fasaadihi watankii ligayrihi waxaa ka mid a daliilka lixaad xadiidkii daylama alximyari yaman buu ka yimid nabig uu islaamay nabi maxamed buu u yimid su-aalo diinadoo badan buu weydiiyey nabi maxamedo wuxuu hi yaman baanu joognaa waxaanu cabnaa sharaab baan cabnaa ee ma noo banaan yahay nabig wuxuu hi sharaabkaad cabtaan ayuskiruhu dadka miyuu sarqaamiyaa mise waa iska biyo caadi ah wuxuu nabi alla waa lagu sarqaamaa nabi wuxuu yihi falaa tashrabuuhu ha cabina xaaraam weeye wuxuu nabi allow ree yaman ma dayn karaan maxaa jira yaman way qabowdahay haddaanan ku dhufanin amaba shaqaysan karaba waan qabatinay oo balwad bay noo noqotay qolyaad marata aroorta hadaysan laanjaada qaniinin aan dhaqaaqayn suma arag iyo qolya sigaar haddaysan ku dhufan aan miyirba lahayn qolya waxaa jira shaaha ku xanuunsado dhafoorka qaban ah, maxaa jira gabtan shacaban ku hayay wuxu dad barato dhib badan yahay marka waxay nabi allow eh, dhowr manaafic baa noogu jirta kow waa ku shaqaysanaa oo maslaxa iqtisaadiya ku jirta oo waxtar iyo waxqabad ah labo mid caafimaadaad ku jirto qabowgan iskaga difaacanaa berdiga iyo qabowga muxuu ahaa yamaneed dadkuna waxaa kaloo mid mid ijtimaacaa jiro dadku way barteen oo laga kari maayo saddex cillow sheegay in la bartay oo balwad noqdo laga karaynin in qabowga layskaga difaaco in howlgal iyo shaqaba lagu qabto lagu shaqeeyo nabigu wuxuu ihi hadday man lam yasbir canha faqtuluhu ninka khamrada dayn waayd ka kari weydaan hala dilo ma aha daalla karbaasho reer qabatime wey reerkan daawadooda waxaa weeye inay go-aan iyo inay daayeen wax u dhexeey ma jiraan xadiidka abu daawud iyo axmed baa soo saara waa xadiid saxiixa wuxuu ihi eh, yaa rasuul inaa nucaaliju fiiha camalan shadiida wa natakhidu sharaaban min hada alqamxi nataqawaa bihi calaa acmaalina wa bardi bilaadina waqad halabat calayhim ya rasuul allah nabi wuxuu maa halabat calayhi faqtuluuhu war gaaban weeye xadiidkii hore unbuu taageeri sooma asaguna waxaa la odhan karaa wadaadaha qaarkood u daliishada ibnu teymiye oo kale macaasida qaarkood qaabkaad oogu dhaqmaysa iyo qaabkaad oogu aqdaamato waxaa laga fahmi karaa istixlaal ficli ah khamrada ninka qaabka oogu dhaqmay inuu bannaysanayo baa laga fahmi karaa nimankan waxaa loo laynaya likufrihim sheekhu wuu tilmaamaa istixlaal ficli ah oo ku tusaya cala istixlaal alcaqadi aw alictiqaadi si kastaba noqotee waxaan leenahay daliilka toddobaad aan gabagabeeya waa qatlu saariqi fi lmarati alkhaamisata walraabica nin baa nabiga loo keenay nabi alla waxaa le inahu saraqa nabi wuxu uqtuluuhu nabi alla waxbuu xaday ay gacanta gooye maalin dambaa la keenaa saas xaday midka tii kol midnaa ku qaaday markaasuu nabigu yihi uqtuluuhu ninkan aakhir in la dili jiro nabigu ogaa uqtul nabi allow inamaa huwa saariq bay dhehe wuxuu hi iqtacuhu waa yahay gacantii baa la gooy haddana mar saddexaad buu ku ceshaday waa xaggee wax ku qaaday ma lagu hayo ku qaaday iyo ma aqaan koolli wax ugu dhejitaa laga yaabaa nabi wuxuu hi dila hadda koor baa idiin sheegay xidhnamelo inamaa sarab adugu marka afraad baa abubakar loo keenay khilaafadiisi asagoo mar afraad xaday wuxuu nabi maxamed maalinkii koobaad buu kuhi dile annagaa fahmi weyne hala dila adduunka la dhaafiye saari faqdacu aydin aan isku ogeyne faqtuluuhu ayaa timid waana xadiid sugan sida raajix ah culamadu waxay waxaa loo dilayaa lifasaadihi fasaad waa tacziir bilqatli ee ma aha qatli xada ma aha ee waa tacziir bilqatli daliilka sideedaad waa ka u culuse ijmaacu saxaaba ayaa ku dureera hawshaa ayada ah cumar wuxuu xukumay muslimiinta ninka amiir iskaga dhiga min hayri mashuurati minhum in la dilo man ta'amara cala lmuslimiin min hayri mashuurati minhum eh, ha la dila buu cumar baa fatooday fii aakhiri khilaafatihi asagoo dhaawaco markaasi aan weli naf bixin ahlu shuuraa toddobadiibu lixdiibuu ku yidhi ansaar buu u sheegay nin khilaafay ma jiro muran ka keenay haddii fatwadaas cumar la qaadan lahaa alkhaliifat arashid saxaabaduna ay ku waafaqeen fasaadkan iyo istibdaadkan siyaasiga iyo fasaadkan siyaasigan ku baaba'nay ee nala hadhay ee waa hore soo bil xata alqarn alawal soo bilowday waynu ka badbaadi lahayn nimankii shuurada ahaa ee ahlu janna ahaa ee almubashiruna biljanna lixdii nina ka dambeysay saciid ibnu zayd iyo muxuu ahaaye alxa sacad bnu zayd iyo dalxa ibnu cubaydillaah iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo cali iyo zubayr iyo cuhmaan yaa kale yaan ka tegay sacad bnu waqaas lixdaasuu iskugu yeedho wuxuu ihi muslimiinta idinkaa hadda u roone intaad tashataan khaliif iska doorta laakiin intaan anugu ka nafbaxahay ii yarkaadiya anaa noole weliba asagu marka wuxuu go-aamiyey asagoo nool inay doortaan khaliifkii oo naf bixinba cabdullaahi baa yidhi aabbow khalad weeye adaaba amiiru xayi eh intaad uun tii ay taadu ay ka dhammaanayso nimankan ha un tashade go aanaha sii gaadhe wuxuu yidhi waa runta wuu u yeedhay wuxuu yidhi saddex maalmood saddex anigu markay e, ay naftu iga dareerto saddex maalmoodoo xigta suhayb salaada ummadda ha dujiyo suhayb aruumi ummadda salaada ha dujiyo asagaan kaga tagay idinkuna intaad guriga fadhiisataan ood shirtaan halin iska doorta gooni wuxuu oola hadlay cabdiraxmaan bni cawf iyo cuhmaan iyo cali wuxuu idhi lixdiinnaa waxaan filahayaa in ummadda muslimiinta saddexdiinaa laba saddexdiinaa mid ka mida loo dhiibi doono xilka nin walba gooniba oola hadlo oo dardaarmo wuxuu idhi cali oo haddii xilka laguu dhiibo reer bani haashim ummadda ha u dullaynin oo in adeers intaad bilowdo ummaddii ha addoommaha oga dhigin cuhmaano haddii lagu dhiibo khilaafada ree eh, awlaado muxuu ahaa ibn abi mucayd cumar waa fogay baashi cumaan ku yar kulleeyey wuxuu yihi ree eh, bani mucayd ummadda u ju-inin u baabi'inin aduu halkaas yuu la maray ansaar buu marka u yeedhay wuxuu yidhi ansaar markuu la hadlaye amhiluu fain xadaa bi xadatun falyusalli lakum shaybu halaaa uma ajmicuu amrakum faman ta'amara minkum min calaa gayri mashhuuratin min almustafa duri cunuqa lixdii nabidho hadduni anaa amiiroo soo boodo asaga dila buu ila lix baa xilka lagu ogaayay nin baa anaaba amiira maxaa ka dhici kii kale anaa amiira khilaaf baa bilaaban si loo soo afjaro gees lo aad kuweylka lagu gooya ma maqasha nascu fatihi alkhilaaf washiqaaq buu rabaa cumar hada huwa alfiqi wuxuu hi madaxa laga rido ninka la dila waa maxay waa almubashar biاljanna ma aha da eh, ictisaam maaha la soco hawsha adigaa madaad soomaaliya oo sakaraada ma ninka mubashar biljanna way ninka uu cumar leeyahay hala dilo muslimiintana ay leeyihiin waa sax aan khilaaf ka keenin maslaxada iyo maqsadkuu ka duli bay ee ma aha niman markaasi dan kale leh ahar saxiixa wey kaasi waa muxuu waa ninkii muslimiinta ku amartaag layidhi anaa amiir ka a ah min hayri mashuuratin walaa tala midnaba ansaar buu si gooni oola faqay cumar intuusan dhiman wuxuu yihi suhaybna waa u yeedhay salli binnaasi halaatan liyakhlu haaulaai alqowm nimanka lixdaa ah buu ihi guri u diyaariya fii beytin guri hala geliyo haddii nin walba la fasaxo shar buu abuuri karaa buu guri ku ururiya iswana ka qabta intaad guri gelisaan halkan ku tashada dhaha iswana ka qabta faida اجtamacuu calى rajuli faman khaalafahum fadribuu ra'saha buuri hadday lixdooda nin isku raacaan shacabkii intiisa kale ninkii ninkan muran ka keena dila buuri marka hore wuxuu ahaa iyagu hadday iskhilaafaan iyadu iyaga mid ka mid a hadduu hawsha ku amar taagleeye min hayri idnin wa mashhuura asaga hala dila buuri hadday iswaafaqaan lixdoodii ciddii khilaaftana madaxa ka qaada buuri cabdulahi bni cumarna allah ka dhige qodob saddexaad baa ugu daray ayagu hadday iskhilaafaan ay kala dhammaan waayeen lixdu ha la dila yani naasix wey liumma wuxuu yihi haddana waa yahay adkhiluuhum baytan halaata ayaam buuri saddex maalmood guri ku xaniba fain istaqaamuu hadday iswaafaqaan oo isku luguduudaan waa khayr falamru waadixun falaa nuunuqa fiih wailaa faadkhiluu calayhim wailaa fadkhiluu calayhim fadribuu acnaaqahum buur saddex beri hadday go-aan ku gaari waayeen muran sii wadaan ay dhammayn waayaan guriga intaad ogu daataan ayaga laaya buur markaad laysaan ka tashada buur idinku hawlahaasi cumar waa ka sugan yihiin alkhaliifat araashid baad markaad dan leedihiin tiraadaan markii aad rabtaanna waad ka dhaqaaqdaan saxaabadaa lixda ee ahlu ah maxay ku dhammaan maxaa loo layn fasaad amau ka dhashaa weliba fasaad muxaqaqa mia waa fasaad mutawaqaca waqad yakuunu muxaqaqan athar saxiixa weeye saddexdaa qaab buu u dhigay ayagu hadday heshiin waayaan wadalaaya hadday nin isku raacaan ciddi khilaafta dila ninka isagu nin tuxsaya anaa amiira madaxa qaada meel wuu soo xidh xagee loo dhaqaaqaa hawl adag buu kaga tegay muslimiinta wayna ku raaceen tay ugu dambaysaan kaga baxaya alqiyaas calaa qutaaci turuq bijaamici alfasaad fi lard diinteenna waxaa ku yimid qutaacu uruq inamaa jazaau ladii in lagu qaado muxaarimiin baa loo yaqaana maxay u dhammaanayaan dad muslimiina weeye fasaaday geysteen waxaana muran lahayn fasaadka amwaashii adduunyada ku yimaada inuu ka dhib badan yahay midka diinta ku yimaada haadaa mufsidun fi ladyaan wadaaka mufsidun fi labdaan wadaaka mufsidun fi lamwaal wa waa maxay waa mufsidun eh, liljamaacati walwuxdati walulfa bayna almuslimiin haddii sharkoodii la dar-in waayo ishaa laga ridahaya marka adiladii caamka ahayd ee cismada keenaysana aqiisadan hadda aynu sheegnay iyo adilada hore toddobadaa lagu khasisahaya hal masalaan u gudbahaya nimankii waagii eh, ama internet-a wax ku qoray ama muxaadaraadka duubay iyo nin walba wax tacliiqiyey xujajkii aan kitaabaha ku qorayna waa laga wareegeysa hadal yar oo daqiiqad ahaana maraa lagu wadhay laakiin waxyaabahii celceliyay in kamid aan wax ka tilmaamay inta u roonay waxay dhahn waa qiyaas maca alfaariq wadaad ijtihaaday oo soomaali ah oo sunni ah oo salafi ah oo tawxiidi ah in ijtihaadkiisii dhibkii ka dhashay laydhaaha loo dilo loogana qiyaas qaato ahlulbidaci waalkhawaariji waalmuctasilati wa qutaaci turuqi waalbugaati howlahaas waa qiyaas maca alfaariq saasay yidhaahdeen laakiin waxaad moodaa qiyaas maca alfaariqba inaan la fahmin waxaan loo fahmin haddaan dhihi lahayn waxaa loo dilayaa ninkan la dili kownuhu mubtadican ama kownuhu sunniyan yaa mucaarad ku iman lahaa oo dhihina kan waa sunni laakiin kan waa mubtadic anugu waxaan lifasaadihim baa loo dili laa likufrihim warku sidaasuu ahaa alcila jaamica bayna alasli waalfarci een ka dhaxaysa waa alfasaad fasaadkii mutaxaqaq ma yahay masala ijtihaadiya wey annagu waxaan u aragnay inuu fasaad mutaxaqaqa yahay waana caddayn doona inu mutaxaqaq yahay ama uu mutawaqac yahay fasaad kama dhalanin iyo ma jiro iyo wuu jiraha laga niqaasho ninkan waxaan u leenahay waa la ciqaabi ama waa la ganaaxi dhib baa ka dhashay fatwadiisii ijtihaadkiisi iyo bayaankiisi iyo manhajkiisi mucadalka ahaa fasaadkaasoo saamiy ummadda halgankeedii diinteedii dadnimadeedii una ju-iyey cadow iyo gaalo waxayba gaadhay in la yidhaahdo gaalada mxuu ahay afrikaanka ee soo dusha wadanka qabsatay diinta daliil bay ku leedahay inay wadanka joogaan dagaalamaan isdifaacaan sharciguna ma diidano iska badaa wax kale soo bashiir axmed salaadma ninkii fadwaday sidaa ayada umaydan dhegaysanin idan halkaasay gaadhay waxaan leenahay eh, fasaad baa wadaadahan loo dilay bay ahayd laa licilmihim walaa liijtihaadihim walaa likufrihim walaa lisunnatihim hadalku sidaas walaa liislaami midna ma ahayn walaa koonhum ictisaamiin ay yihiin marka horta waa inaan isla fahanno marka qadiyadaasaan u baraarujiyo waxaan leenahay ninka qiyaas maca alfaariqa cilceliya muusan fahman muxuuse u fahmay dhowr masalo masalada koobaad ahlulcilmigu usuuliyiin iyo muxuu ahaaye fuqaho iyo lam yakhtalifu khilaaf kama qabaan annahu yajibu an yakuuna aljaamicu bayna alasli waalfarci huwa almu'ahiru fi lxukm waxaan muran lahayn farac iyo markaan is-ilxaaqinayno asal waxaan iskugu xidhayno iyo koollada aan isu marina iskugu dhejinayno waa almu'ahiru fi lxukm xukumka waxaa keenaya dilka ama tacsiirka ah yaa cilada ah waxaan iskugu xidhnay wadaadaha iyo nimanka hore adiladu ka hadasha waa maxay waa bijaamici lfasaad waxaad ka niqaashi kartaa wax fasaada kama dhalanin baad ka niqaashi kartaa fasaadna ma laha mas'ala takhtalif fiha alandaar walijtihaadaat wataqdiiraat aniguna danigayga ilahay gu adoonsaday fi lfuruuciyaati wadaniyaadi adiga kaada ilahay ama saarin soomaaliya waxay tiraada ragnimada rag looma dhiibto waxaase ka fiican diintaada hee rag laguma aamino أن أهل العلم لم يختلفوا في أن الجامع بين الأصل والفرع يجب أن يكون هو المؤثر في fi lxukmi nasan aw istinbaata marka aljaamicu bayn alfarci walasli cindana waa fasaadun raajicun ila addiini aw raajicun ila dunya walaa cibrata bilslaam walaa bitakliif walaa bilcilmi walaa bita'hiim walaa bitafsiiq walaa bilcudri wa cadam lcudr nin walba oon ku aragno fasaad ummaddii dhaawacahaya dariiq kaleoo lagu xaliyaan la waayo sida ugu rooneen loo xallin kara walow qatli baa ha gaadhsiise qadiyadu intaas weeye ama macduur ha noqdo ama qodobkaas waa qodob muhim jiddan ah inaan bidco wax ku xidhnayn oo uusan ictibaar lahayn waxaa ku tusahay mubtadica bidcada weyn ku dhacee qarsanhaya la dili maayo maca wujuud alcilla hadday ciladu noqon albidca noqon lahayd albidcatu idaa kaanad mudira lidiini lmuslimiin aw dunyaahum baan ninka dilaynaa ama ciqaabaynaa wa idaa kaana mutasatiran bibidcatihi la dili maayo kalmunaafiqi idaa jahra biاnifaaqi qutil wa idaa asara waaxidu min almuslimiin marka in wasfiga bidcadu uusan ictibaar lahayn fadalxukmi saa ku ogow sunno iyo bidca meesho ma taale waxaa yaalla fasaad manaadku fasaad baan ka niqaashaynaa laakiin lama fahmin asalka laba qodobka labada muhiimka ah ahlulcilmi usuuliyiin iyo keyrkoodba muran kama qabaan farac iyo asalku waxay dhaheen wadaaduu nimankan suniyiin wey kuwana waa ahlubidac waaba qiyaaska loo baahnaaba sax weeyaan maxaa jira waxaaba shardi ah asalka iyo farac inay magac isku khilaafaan markaan asal iyo farac isilxaaqinayno oon iskaga qiyaas qaadanayno bicilatin jaamica baynahumaa waxaa shardi ah an yakuuna ismu lfarci mukhaalifan liismi اlasli haddii kale asalka lagu kaaftoomi qiyaasba looma baahno haddii farcu uu ku magac yahay asalka farcu waa qayb ka tirsan asalka meesha qiyaas ma yaallo laabudda an yakuuna haadaa khamran wa haadaa nabiidan laabudda an yakuuna haadaa luuti mxuu ahaa liwaatan wa haadaa zina waa inay waxaa shardi aba wadaaduhu waad la yaabaysaa nin walba oo wax qori karo waraaqba iska qori meeshu duunu gelinaya war inay iskhilaafaan asalka iyo farcu isku magac noqon waayaan waaba waaba aslu asaasi sixat اlqiyaas bayba ka mid tahay shardi weeye idan ama mubtadic dheh ninkan ama sunni dheh ama soomaali dheh ama ictisaam dheh annagu waxaan iskugu dhajinnay waa cila jaamicu alfasaad ah inay mufsidiin yihiinna wax yar kadib baad ogaan doontaa insha allahu tacaala haddaba marka waxaana kutusahaya intaan ka hadlay waad garanaysaa waxaad iska fahmaysaa aniga usoo celina inaysan marka bidcadii magacu faa'iida lahayn aan ictibaar lahayn fi lxukmi maca wujuudi اlbidcati la nucaziru almukhtafiya wاlmutasatira biha maca cadami اlbidcati baan la dilahayay mxuu aha ama la xadahayay buqaadi iyo mujtahidka mutaawilka ah howl ku xidhan m haddaba halkay halkaa markay tagto wadaaddu waxay dhahaan masale muhiima jiddan idaa tacadara atacliilu bima bihi اliftiraaqu tacayana atacliilu bima bihi اlishraak idaa tacadara atacliil bima bihi اliftiraaq waxay ku kala duwanayen asalka iyo faraca hadduu cilo noqon waayo farqigii u dhaxeeyay asalka iyo faraca hadduu cilo noqon waayo waxaa cilo noqonaya shaygay wadaagaan albidca waxay noqon weyday cilo la wadaaga ma aha maxaa yeelay maca wujuudi اlbidcati baan ruuxa aanan ciqaabaynin idaa kaana ida ntafa adar aan dhaho aan soo bagaasaad u fahanto maca wujuudi اlbidcati ninkii ciqaabi mayno cinda cadami اlfasaad maca cadami اlbidcati baan ruux ciqaabayna idaa wujida alfasaad marka qaacidadu waxay fi اlusuul ida tacadara الtacliil bima bihi اliftiraaq tacayana الtacliilu bima bihi اlishtiraak idan nimankii mubtadiciintaha iyo kuwii kale iyo wadaadi ictisaam waxaan wadaajinay oy wadaagaan taxaququ lfasaadi fiihi wixii kale ku kala tageen qushigooda nama khusaysa ayo u taallaa warka inaad fahantaan muhiim jiddan shardiga labaad ee markaa saddexaad en baraarujinay waxaa weeye masaladan qiyaas maca marka la warwareejinhayo shardu lqiyaas waa weliba shardin mujmac caleyhi bayn alqaa'isiin nin walbo qiyaas aaminsan khilaaf kama qabaan waxaa shardi a musaawaatu lfarci lilasli fi lcilati almuujibati lilxukmi aw ziyaadatu calayh aw ziyaadatuhu calayh waana qodobka laiga weerari kara laakiin xalay baan kasoo hadlay saan laiga weerarin waa iska soo awday waxaa shardigaas waxa weeye farac iyo asal waxaan isilxaaqin karaa marka farac iyo asalku cilada ay ku siman yihiin ama ciladu faracba ay ku badan tahay marka wuxuu noqonaya qiyaasul waxaad jirteen oo laba qarax ah buu noqon haya marka shardiga mujmaca waxaa weeye an yakuuna alfarcu musaawiyan lilasli fii cilati اlxukmi aw zaa'idan calayh ama inuu asagu wax la dheeryahayba oo cilladu asaga ku badan tahay farca ama uu asalka la siman yahay hadday cilladu farca ku yaraato qiyaasku laa yasixu ijmaacan hadday cilladu ku badata asalka qiyaaska laa yasixu ijmaacan hawshaa waa in la fahma muhim jiddan waxaa shardi ah fii taqdiirina in farac iyo asalku cilada ku siman yihiin waxaa lay odhan karaa wadaadahan aada haysatay iyo kuwa kale eed ilxaaqisay almujtahid almutaawil alxanafi buqaadi quطacu turuqi shaarib اlkhamrigi fi lmarata araabica saariqi khawaarijtii sayidkii soo xedxedanaya xalen soo maray muxuu ahaayey dadkaasoo dhanba waxa loo dilayey dar ulfasaad buu ah jaamica marka aad ka dhexaysa dadka hore usuusha ah dadka aan soo sheegnay amilada waa alasl farca maqiiska ana waa qolyahan hadda aynu ka hadlayno alcila aljaamica baynahumana waa alfasaad waxaa lay odhan karaa fasaadku musaawi ma aha musaawi ma aha oo asalkay ciladu ku badan tahay alfasaadu waa eh, asyadu wa aglabu fi lasli farcana waa ku yartahay xale waxaan ku soo idhi ahlu sunna iyo fuqaha iyo culumo qad yakuuna adara cala lmuslimiin he min ahli bidac asalka axmed baa ka soo hadlay ibnu temiya ka soo hadlay halkaasaan usansininhay nimankan inay nooga daran yihiin dadka qaarkood xataa gaalada mararka qaarkood caawaan tilmaami doonaa marka alcilatu waa musaawiya bayna alasli walfarci ama waa zaa'ida fi lfarci fasaxa alqiyaasu ijmaacan farac yar baan isku qaban karaa laakiin asalka guud baan ka hadlay mar hadday cilladu meesha lagu sinaado ama faraca ay ku badato waa qiyaas saxiixa ijmaacan inay cillo kale iyo naqdi kale iyo war kale kusoo baxan mooye saddexdaa qodob haddaad ogaatee waxaan u gudbahayaa dhowr arrimood oo wadaaduhu ayagoon bidcada ku sinnayn iyo muxuu ahaaye diin xumada in mararka qaarkood waxyeelada ummadda ay kii dhibka yaraa ama bidco yaraa ummadda ka darahay mithaal waaxida asxaabu alxadiid iskumaysan khilaafin ana alashaacirata adaru cala almuslimiina min almuctazila asxaabu alxadiid ayagaa ashaaciraha markay joogaan beled raafido iyo muctasila ay ka taliyaan ahlu sunna noqonhayaan ahlu sunna nisbi awey laakiin dhibaatadii nusuusta iyo ta'wiil iyo taxriif iyo dhibkay u geystaan ay sida camada ogu khatalanto ashaaciro uguma khatalmayso he muctasil muctasil waa laga carari ninkan waa muctasili waa u dhammaatay wax salaami iyo wax la tukan iyo wax aqmari ma jiro asagoo nool baa la xabaalahaya laakiin ashaacira waxaan nahay ahlu sunna waljamaaca abulxasan alashcari abu nasr sajizi baa ka calacalay kitaabkiisa alibaan akhri wuxuu yihi alashaacira adaru cala alcawaami walmus wa asxaabi alxadiid min aljahmiyati wاlmurji'ati wاlkaraamiyati wاlmuctasila maxaa jira buu ihi ayagoo shacabkii baa ku khatalmi waa lagu dagmi sunno wax iskugu kaa badxi iyo bidco kalaam wax iskugu kaa dari kitaabki ilaahay wixiibaa marka aad ku sumbaaqoonod mxuu ahaay ku daca qurmaysa ku dhimanba qalaf laakiin mucti markaad sankaad qabsadba aad ka leexan kan sankaad u fuuri waa kuu dhammaatay ibnu taymiya qadiyaddaa ka hadla culamaduna hawshaasi aad bay u xaqiijiyeen waana e, dabciyeen abu xaamid alisfraayini wuxuu yidhi abubakr albaaqilaani baa nooga daran kuwa kale wuxuu yidhi wuxuu iska dhigaa inuu yahay mudaafic can sunna wa asxaabi alxadiid mutabic limaam axmed asagaana usuushoo dhan duminhaya buuri hazaali wuxuu u yaqaan noocan oo kale waa hadmu sharci min asharci diinta in diin lagu dumiyo asagu masalo kaleo culusoo nin uu leeyahay waa in la dilaa ka khayr badan asaga keligii mi'ata kaafir bu wuxuu leeyahay ninkan waxaan u dilaynaa ninka asagu diinta diida banaanka istaagay naba khatali mahayo buuri laakiin ninka intuu dub weyn noo qaatayba haddana diintii isku horgeenayaa haadaa yahdimu diina min asharci bisharci marka nimankan dhibkoodu halkaasuu ka muuqanaya xalay waxaan soo maray fuqa iyo sunniyiin inay ka dhib badan karaan ahlu alwaaya bidaci lkubraa waxaan shaki lahayn wadaadaha mujaahidiinta adduunku maanta ka dagaalama nimanka ishayaane qubuuriyiinta iyo mushrikiinta mararka qaarkood inay ooga daran yihiin nimanka salafinimada sheegtay sunnada sheegtee manaabirta ka eh, darooriyama ee dinaahiya ee aflabadii dhawaaqa ee jaraa-idyaha qore ee qanawaadka fadaa'iga fadhiya oga dhib badan dhibaatada ay u geystaan mujaahid fadhiya muxuu ahaay london fadhiista ee universal soo fadhiista muxuu ahaayey shariif iyo saaxiibadii ma geystaan xaqiiqadana ninka la socdaa garanaya ama xaaladda mutaabaceeya aduu haddaad leedahay awliye ilaah way buubahay ha kuu buubeen annagu sidii gaalabadhoodkii baan qabanaynaa haddaan tabaro helno warkaasi waa in eh, la fahmo wey amhilo dhowr ah oo culimmadu ay ka digeen shaygii tacdiimka mudnaa haddii istikfaaf iyo tahaawun lagu sameeyo in culimmadu ay ka xanaaqaan o ka kululaadaan sida annagu hadda isu waalayna si ka daran eh, baan wax yar tilmaamhaya amhilo ad igu cudurdaartaan alimaam maalik baa waxaa loo sheegay nin yidhi asalaatu fardun warukuucu wاsujuudu laa aquulu inahu fardun walaakinahu sunnatun xuri salaadu waa farad laakiin rukuucda iyo sujuudda dhihi maaya waa farad ee laakiin waa sunna nabi maxamed oo la raacahay wuxuu yidhi waa kaafir faqtuluuhu maalig baa ihi waa gaal hala dilo imaam ahlusunna waljamaca soo maaha waxaa la ya yaa abaa cabdillaah inahu yata'awal oo muxuu leeyahay buu yidhi wuxuu leeyahay salaaddu inay farad tahay qur-aanka caddeeyey nas baa caddeeyey alfardiya ina salaata kaanat caalmumina kitaaban mawquutan marka kutiba baa soo aroortay iyo awaamir cadcad iyo farad laakiin sunnadu ee rukuucda iyo sujuuddu waa farad lafdiga ah lafdulfardiya ma haya buuri marka sunna mutabaca ha lagu daayo wuxuu lacanahu allah taawilka hadduu sheego uu sidaa u jeedo malcuun wey haddana horaan kaafir buu ahaa taraajactu can takfiirihi laakiin hee malcuun nin baa u yimid maali markaas ya aba cabdilaahi maa fi salaati min fariidati wamaa fiiha min naafila abu cabdilahi salaada maxaa farad ku jira maxaa sunna ku jira wuxuu hi haadaa kalaamu zanaadiqati akhrijuu zanaadiq gaalo warkeed way ninkan feejiya bu imaam maalik afqahu min dalik laakiin culummadu waxay dhaheen maalik muxuu saa u yidhi muxuu u kulaaday maalik muxuu dagaalkan ku salaysan yahay waxay dhaheen wuxuu ku salaysan yahay altacbiiru bilafdi sunna wanaafila waxaa ku jira tahaawun birukuuci wasujuudi baa ku jira ninkii laas rukuucdu waa sunno ama layda waa naafilo hadhow wuuba ka tegiba wasababu hada ana atacbiira bilafdi sunnati qad yufdi ila atahaawuni bificli dalika ila azuhdi fiihi wa tarkihi wahada khilaafu maqsuudi shaaric shaaricu wuxuu doonaya wixii ilaahay weynayay in la weyneeyo haddaad naafile iyo sunno ka cabirto kana aatada waa farad waxaa ka dhalan caamadu iyo dhallinyaradan waxba fahmaynin shayga inay wax lecib sagiira u arkaan oo fuudaystaan waaga dambe diinta laga tago aad waxaa u sharxay qadiyadda u cudur daaray imaam maalik wejkiisana muujiyey ibnu rajab alxambali jaamic lculum majalka labaad safxada boqol konton iyo lix kaafirun zindiiqun iyo eh, akhrijuuhu kalaamuhu zanaadiqati malcuun waxaa ninkaa uu ku kasbaday fasaadka ka dhalanhaya buu la yaabay fasaadka meesha ka iman kara iyo in sharcigii iyo salaadii qaybo ka mida ah la fudaysto waajibaadkeeda jihaad dhan oo ummaddu ay ku jirta khilaal qurun oo la isbaabiyo la ysqabsaday baa waxaad leedihiin fitno weeye tahawur weeye idinkii gaalada madaxa waaweyn ee lo-da aada moodo isku mid baad tihiin halkana wuxuu la taagnaa islii dhaxdeeda mid ka yimid muqdisho ka yimid ordahay horaana ingiriiska ka soo ruculeeyey ee wuxuu la taagnaa amisom khayr dhaanta gaalada dhaanta anigu dhegayga kama maqan laakiin raggii dhagaystay iyo wiilka uu ku yidhi oon ku kalsoonahay baa ii sheegay wiil buu idha wuxuu yidhi xaggeed kayaa tahay reebel baanahay xamar ka shaqaynhayo meel hoteyla joogay markaasuu yidhi adiga dhalinyaro ma heli kartaa aad ababushood niman kula dagaalanto hawan heli karaa aakhariya adduunba waxaa kugu khirban la dagaalanka nimankan galbuuri wixii dhaqaala i weydii way joogaan ragga noocaasa ninka halkaa taagan haddaan fasaadkiisa annagu intaan u kuurgalla dha ninkaan ummad in la dhaafiyo astaahilaa sheekhu maxaan bi'inay mithaalka labaad wadaaddaa waxay yidhahan waagii qarnigii labaadba waa masale muhim jiddan yo waxay yidhaahdeen ninka khaliifka amiirka muslimiinta ah hadduu munkar iyo jawr iyo dulmi ku dhaco laguma inkiri kara calanan wa jahran gacana loolama tegi karo caamada muslimiinta ayagu hadday munkar sameeyaan waa la takyiirin billisaani wa bilqalbi wa bilyadi laakin biduuni silaax waa laga qaban hadduu lakin iswaala seef iyo ul midna lagu dayi maayo ama amiirku asagu in hoos afka loogu dhuuban mooyeen lamama naqdin kara yidhaahda qadiyaddaa fasaadkii ka dhashay waxaa cabirahaya alimaam abubakr aljasaas warkiisa dhagayso wuxuu ihi lam yadfac axadu min culamaa'i lumma way id anfacaysaa qadiyadan ayada ah lam yadfac axadu min culamaai اlummati wa fuqahaa'iha salafihim wa khalafihim wujuba dalika wujuba almri bilmacruuf wanahy can munkar buu ujeedaa ilaa qowmu min alxashi wajuhaali asxaabi اlxadiid qolyo aan macno lahayn iyo qolyo asxaabu lxadiid ahlu riwaayaon juhaaloon fiqi lahayn oo kuwa ibnu taymiya ka calacalay jamc masaa'ilka u yihi asxaabu lxadiid o dhan ahlulkhayr ma ah la soco ibnu qolyo doqomoo dabaalla ah ku jira buuri qolyo waxay warinhayaan aan fahansaneyn oo xarka iska wataa jira buuri marka la ammaanaya asxaabu ulxadiid mucdamkoodii culummadooda loo jeedaa buuri iyo muqalidka khayrka iska wata laakiin kuwa iyagu ummadaba lugooyey baa jira buui kuwaas iska ogow waa kuwa ka calacalaya wadaadka muxuhay jasaas wuxuu ihi wajuhaali asxaabi alxadiid maxaa jira fa inahum ankaruu qitaala alfi'ati albaaqiya walamra bilmacruufi wannahyi can ilmunkar bisilaaxi wa lamra bilmacruufi wannahyi can ilmunkari fitnatan ida xtiija fiihi ilaa xamli silaax waa fitnay dheheen bui daa'ifa baaqiya hadday baxdo war aan iska dhicino war aan iska qabano intaysan guryaha noogu soo daadan ummaddan aysan baabi'in fitno weeye guryaha galay dheheen far la dhaqaajin وqتاaل الباغية مع ma qad samcuu فيhi min qwلihi تaعالى fqاtلوا اlatي تبغي xتى تفي إلى أمر الله وma yqتضيهi اللفظ min وuجوب qتاalha bالسyف وغayrihi وزacmوا juhaalu أصxaabi الxadيiث والxashwi waxay sheegeen xashwigu waa qolyahan macnaha meesha laskaga cube ee dabaka tuurka ah dabadhoonka qolyahaas ujeeda wuxuu uhi وزacmuu maعa ذalika أna سulطاana waxna baaba'shay laa yunkaru waa caqidada waxaa weeye reer sacuudi maxamed amaan jaami uu bilaaba kadib lagu aafoobay ana sulطaana laa yunkaru calayhi الظulmu wاljawru waqatlu الnafsi alati xarama allah wainama yunkaru calى gayri sulطaani biاlqowli aw biاlyadi bغayri silax wuxuu ihi fasaaruu waxay noqdeen wadaadahaasi sharan calى اlummati min acdaa'iha qaadi lqudaat alxanafi wuxuu yihi fa saaruu sharan cala alummati min acdaa'iha mukhaalifiina laha cadowga gaaladan ishaynayba wadaadahana ka daray buu hi qadaacdura layskama dhicin karo amiir dulmi lagama qaban karo fi'a baaqiya lama weerari karo afkun aan ka hadalno maxay wadaaddu soo yidhaahdeen waxay soo hadduu amiirkii iyo khaliifkii suldaankii jihaadka ka fadhiisto oo icdaadkii israad geli waayo annagu waanu waaninaynaa far dhaqaajin mayno hawshaasi waad fahanteen bay la tahay maxaa jira maxay shari u noqdeen liannahum aqcadu nnaasa can qitaali alfi'ati albaaqiya wa can ilinkaari cala sulطaani dulma waاljawra xtى أdى ذlika إlى تغلب الفujaar bal الmajuus وأعdاء الإسlاam xtى dahabt الثغور وشhاc الظulم وkhربت البilaad وdahب الdiin والdunya وظahرت الزندقة والغلو ومdاhب الثanوية والkhuramiية والمsدكية والذي جلبa ذlika kulahu waxaasoo ismiina baaba'aan oo laysqabsado oo adduunkii zanaadiqo munaafiqiin gaala ay qabsadaan waxaa keenay والذي جلبa ذlika kulahu عalayهim tarku الأمr bالmacروف والنهي عن المنkر wاlinkaari calى sulطaan اljari wallah اlmustacaan buuri imaamku wuxuu leeyahy hadi طaa'ifa sharu min alyahuud والnasaara calى اluma اlislaam min الzanaadiqa wاlmajuus musdakiyo khurami waa baabika khurami ninkaan soo sheegna axmed yiri waa gaal la dilo ayagaa ka daran daraashahaasi mutlaq ma aha waa nisbi wuxuu ujeedaa dhanka ummadda in jihaadka laga fadhiisiyo oo muxuu ahay lala hadho oo lagu dhego ruux kasta aan dhaqaaqin la yidhah dambana gaalada ay soo baxsato dhankaasa ogaday ma aha gaalo wey mala wadaadku fasaadku ka hadlaya shariyadu waa shay nisbi ah wa yaquulu ayadan walacamri inahaa maqaaladan أdت إilى غلبة الفusaaqi عlى umuuri الmuslimiin واstilaa'ihim عlى buldaanihim xatى تaxakamuu faxakamuu fiha bغayri xukm الlah وqad jara ذlika ذahاab الثغuuri وغلبة الcaduwi xiina rakna الnaasu ilى hadi الmaqاlaةi wallah الmustacaan markaadna tiraadeen lama jihaadi karo oo iimaan baa shardi ah oo in la midoobaa shardi ah oo safaa ra'ya shardi ah oo kana shardi ah oo waxaa takaafu silaax walquwa baa shardi ah oo waxaa sharda in nasri iyo xaqiiqo lahayaa shardi ah maxaa dhacday qorihii intaan tiirin inaan iska dareeray waxaa la ii sheegay wadaad kelimo uu jeediybaa maalin mujaahidiinta gaadhay baa layidhi markaasaa lixdan mujaahid qoryaa tiirin oo dhaqaaqeen aag dhan oo gaal la hortaagnaabaa xertii lagu ogaa laga waayay maxaa jira sheekhabal baan dhegaysanay fatwadiisa maca salaam waa dhibka u yar eed noo geysataan weey hadallaha qiimaha badan axkaamu lqur-aan mujaladka labaad afar boqol iyo saddex iyo isla mujaladkaa soddon iyo afar baa lagu laaban karaa wuxuu ka hadlay itaalu albaaqiyu ka hadlay wadaadku leeyahy qitaalu fi albaaqi nimanka noo diiday sharun cala alummati min acdaa'iha alkaafiriin buu taagan yahay nimanka waxay noo diidan yihiin kufaartii murtadiintii muxtaliintii mustacbidiintii bay noo diidan yihiin isku baab ma aha haa ulaa'i sharun mima dakarahu aljasaas iyagaa kasii daranba kuwan wax laisbabr dhiga ma ah fasaadka jihaadka ku saabsan asaguna axmed baan wax ka ishaarayna xilliga axmedba waxaa loo sheegay niman fuqaha iyo culamaa iyo rag mujaahidiin ah waxay yidhaahdeen anagu duuli mayno waa jihaadka qaswiga dalabiga maxaa jira haddaan duullo xoolaha aan soo qaadna fayga inamaa nuwafiru lfaya liwalid alcabaas bay dheheen nimankan cabaasiyiinta ee adduunka haysta unbaa xoolay iska qaadan xoog haniima wixii kala qaataba marka jihaadka anagu maba duulaynaba axmed baa hawsha loo sheegay axmed shalay ka noqotay waa haswa alabi wuxuu yidhi haaulaai qowmu suu nimanka yidhi duuli mayno lianna haddaan duullo waxaa naga faa'idi ree cabaas qowmu suu haaulaai alqacada haaulaai juhaal wain lam yakunuu yaclamuuna walaa lahum cilmun bilcilmi fayuqaalu lahum ara'ayta wuxuu ihi hadday dhahaan anagu duuli lianna nuwafiru lfayl reebel ay fadhiistaan oo reebel ay fadhiistaan waaga dambe maxaa dhici masaajiddaa laidinku soo geli buui axmed gaalada hortaagnaydeen baa idinku soo geli war duula adduunyada shiinka faraha ka qaada oo reer cabaasa ah ku gubteen idinku socda oo galada dhiba oo muslimiinta difaaca wuxuu yidhi fa yuqaalu lahum fa yuqaalu an ra'ayta low ana tarasuus wa ahla thuquur jalasuu cama jalasa haaulaa alaysa kaana qad dahaba alislaamu haaulaai qowmu suub hadduu nin walba ku cudur daarto qiil ka dhigto waxaad sheegteen oo kale soo nin walba fadhiisan mayo qaacidiin noqon mayno kadibna gaalana qabsan buuhi axmed qolyaha waa qolyo liita buuhi axmed muxuu tilmaamahayaa alqucuudu can can waa damaarun lilislaami waalmuslimiin nimanka waxay leeyihin ha isdifaacinaba kuwan ay waxay isma difaaci kartaan seexda bartaa xamagyaradaa idinku dhegay ha dhaqaaqina taaga yihin axmedna wuxuu le waa qowmun su iyo jahala iyo aad oola dagaalamay niman yidhi annagu duuli mayno cinda alcizati wa duhuuri alhalab waliba banaanka aan taagana waxaa loogu laaban ka hadalka qiimaha badan ee masaail ibni hani anhisaabuuri hadalka igu dambeeya waxaa weeye xilliga hadda u dambeeyey isticmaalka hadda u dambeeyey caalam islami lagu baabaashay nimankai algeria tunis iyo libiya iyo wadaadihii joogay yaa waxaa danna haysto kalaa qabsaday wadaadda waxaa soo baxay ila jihaadku sharci ma ah lianna takaafu silaax ma jiro isku awood lama ah labo imaam la heli maayo idan jihaadku waa baail fuqaau maalikiin maxay dheen waaba gaalima dheen hawsha iyada ah anagu hadda waxaan taagnaa mafsado iyo waxaa weeye iyo dhibdhib iyo fasaafasaad waaba gaalnimay dheheen wadaada kamida maalikiy wadaadna wuxuu yihi waa war shaydaana war bini aadamba ma warkaas shaydaan buu ka soo baxay mooyeen aadamaba kuma hadlin buuri dhegeyso wadaadkii muxuu ahaayey maaliki abu cabdillahi alfasi oo dhintay kun konton iyo labadii wuxuu ihi wamaa tahdii bihi bacdu alsuna bacdu alalsina fi hadi alazminati min annahu laa yajuuzu aljihaadu lifaqdi alimaami waidnihi fakalimatun awxaa awxaaha shayطaanu اljini ilى shayaطiin اlinsi faqarahaa fi udunihi ثuma alqaha calى lisaanihi fi zakaarifi hadayaanihi iqwaءa lilcibaad wa tahbiiطa can اljihaad ina hada khaطأ bal hadayaanu awxaa bihi shayطaan waxasbuka fi man yaqulu dalika anahum min acwaani الshayaaطiin وإkhwaanihi اlmucadiina fi اlغyi wالطuqyaan wاladii tashhadu lahu اlأdilaة أن الجهاaد الآن أعظم أجرا من الجهاaد مع الإمام لأن القيام به الآن عسير لا تكاد له توجد له أعوان ولا يتهيأ له تيسير فالقائم به الآن يضاعف أجره النواز الكبرى هذا هو الفقه فقiga culmadu halkaas نواز الكبرى للwزاني مجلدka سدexaad صفxada sagaalaad ilaa ko iyo toban ba lagu laaban karaa alimaam alfaqih ibraahim aljalaali asagu aljulaali oo dhintay kun afartan iyo toddobadii wuxuu yihi fatwadaani ina hadihi alfatwa alati yurawijuha almutafaqira almustahiluuna lilcaamati walmutafaqihuuna almuntasibuuna lilcilmi walaysuu min ahlihi maqaalatuna qariibatu min alkufri aw hiya alkufru bicaynihi bu warkan ay fuqahada iyo suufiyada iyo qolya culama iska sheega ay wareejiyaan oo ah jihaad ma jiro maxay imaam lama hayo muxuu ihi waa maqaalatun qariibatu min alkufri aw hiya alkufru bicaynihi buui waa takfiir bilaazim waad fahmaysaan ba tawsha iyada ah wuxuu ihi waaba gaalnimo gaalnimay u dhowdahay ama wayba tahay buui bimacnaa haddii nin walba fadhiiso maxaa dhici in adduunkii muslim dhaqaaqa la waaye gaalla wuxuu doona uu sameeyo ashariif maxamed almahdi alkhataabi alidriisi oo isagu qadiyadda ka hadlay markii eh, lagu soo duulay libiya wuxuu yidhi ina haaulaai aladiina yadcuunana ila asilmi waalidcaani lilcaduwi yajibu qitaaluhum wa ma'waahum jahannam wa bi'sa alqaraar ixdaruu dacwatahum ila alistislaami alcaduw alkhuduuc fainahum munaafiquun yurduunakum biafwaahim wata'baa quluubuhum wa aktarum faasiquun buur isagoo nina halkaasudhi waafuqaha warkaa waxa odhanhaya ha laga niqaasho wadaadahaas waxba yaan xasaan lagoynine oo lafiijisanayna wadaadaha lala niqaasho annagu wadaadaha fataawadoodii baanu soo qaadnay suura mumaathila wa nadira laha baanu ku xiray idan adilo badanna waa ku xidhnay inta bartayada ah buqyat lmujaahid lmusaacid fi axkaam lmujaahid sabxada soddon iyo lix ilaa soddon ton lagu laaban kara gabagabadu mafaasida u badan hadda nimankan aan ku haysano waxaa weeye jawaazu shirki wاlkufri اlakbari bilmaslaxa wahada kufrun fii xaddi daatihi oo nimanka taa aaminsan inay gaalaba yihiin baan soo sheegay ku noqon mahay ninka asagu sidaa aaminsan yuqtalu likufrihi laa lifasaadihi waxaa kamida mafaasida ku jirta manhajka ummadda ugu yidhaahayaan waxaa daahirka naskooda ah ana taarika acmaali ljawaarixi bilkuliyati inuusan gaal ahay ninka shayaatiinka ku dhawaaqa qalbigana hawshaasi ka aamina camalan mxuu ahay wa tasdiiqan intuba isu keena ee laakiin aan shay kaloo waajiba oo min afcaal jawaarix aan la imanin inuusan gaaloobaynin baa ka muuqiya daahir ku ah madhabkooda wa madhab almurjia murjiat lfuqaha warkoodii weeye waxaa kamida ah mafaasida waaweyn ee ku jirta manhajoodan ka soo hadalay xasrulwalaaya fi lictiqaad gaalada si kastooda ogu heliso oo muslimin u baabi'iso ood wax kastood samayso si kastaba gaaloobi maysid muslim baa tahay ilaa aad aaminto gaalka diinkiisa waxaa ka mida ishtiraatu alimaamati fi ljihaad waxaa ka mida suquuطu waajib اlisticdaadi cinda cadami qiyaami اlimaami lahu intaasoo mafaasida oy ummadda ugu yeedhahayaan oy weliba ku dagaalamahayaan oo qaybinhayaan oy beeca ku qaadahayaan ayaa meesha taalla idan haddii loo arko fasaadkoodu inuu fasaad yahay qaasiro munxasir ummadda waxba yeelanina in layska daayo waa gar haddii loo arko fasaad ummaddii baabeeyey oo diintii iyo dalkii iyo dadkiiba dhaawacay inuu yahayna cuquubay leeyihin imaa lifasaadihim wa imaa likufrihim hadda dambe waaga hore lifasaadihim bay taagnayde haddaad doonayso inaad ogaato fataawada noocaasa dhibaatada u geysta muslimiinta diintooda iyo dalkooda waxaad muraajacaysaa kitaabka liyaa atharu lfikri algharbi wa atharuhu fii shubhi lqaarati alhindiya safxada saddex boqol iyo afartan ilaa saddex boqol konton iyo shan waxaad muraajicsaa kitaabka kutub nawaasil am almaalikiya khaasatan kitaabka alfataawa alfiqiya fi ahmi alqadaaya fii ahdi sacdiyeyn laxsan alyuubi asaguna muraajici waa kitaab dhammaystiran hal miaalo hadda kahor aan ka hadlay aan idin baraarujiyo hindiya markay kusoo direen ingiriisku oy qabsadeen ba muslimiinta iyagu intaasoo dawaa'ifa bay isku dayn ay isdifaaceen dagaalamaan gobollo dhan bay ku kaceen boqor la odhan jiray akbar almaquuli oo asaguna murtad ahaabay ku kaceen oo ridoobay meel bay saareen ingiriiskii baa yimid gaashaankay u darureen ingiriiskii markuu loodin waayay muqaamadihii muslimiinta hindiya iyo waan khaa'in weeye dadka sidii loo gumaysta dowlad ka taqaana adduunka kuma garanhayo shaydaan weeye ingiriisku hadduu kuu fara qaado waxaa weeye adoon dareemaynin boo ayarka kuu dhammaynhaya waxaan maqli jiray dooliga ama jiirka baa markuu dadka faraha ka cunayo wuu afuufaa baa layidhi wuu ku afuuf markay faruhu ku barfaan bu haddana ku cuni markaad xanuunsato wuu ku afuuf qababoobi haddana waa ku cuni habeenka waxaad aroorta waxaad soo toosi adoo eber ah maraykanku waa kaba weyna asagoo isqaadqaadi oo waxaa weeye isagoo ordi buu ku soo geli laakiin ingiriisku intuu madaxa kuu salaaxo yuu ku gawrici baطi walaakinahu akiid baa leeyahay khطadiisa khuطa albritaniya alingiliisiya waa shayطaana khabiiثa maakira baطi walaakinahu akiid tartiib buu u luudi laakiin nabar lahubuu ku geysanaya wuu kugu fogaan ummaduu gumaysto soo kacdaba waa yar tahay maraykan laakiin waa ninka murqaha weyna kaaboyga ordahayo waa is helaysaan almuhim waxaa weeye markuu ingiriiska loodin waayey dhowr arrimood buu sameeyey asaaliib dhowro kula dagaalay mujaahidiintii asaaliibta usluubka u daraa wuxuu ahaa culum intuu ururiyey iyo wuxuu laabudda min saxbi sharciyata can jihaadihim culum ururiye wuxuu ihi fatwooda in hindiya ay tahay daaru islaam anoo haysta daaru islaam inay tahay fatwooda maxaa yeele fiqi lxanafi wuxuu qabaa daaru islam laga dhex dagaalami karo wadaadaha dagaalamayay jihaadina waa hindi xanafiyiin ah madhabkooduna wuxuu leeyahay ka keena buu daaru islaam inay tahay aa loo fatwooday daaru islaam idan jihaad ulbaail hawshii waxaa badbaadiyey sheekh loodhan abdilcasiis ibnu waliyilaahi dahlawi wiiluu dhalo imaam oo caalim ahaabaa qadiid intuu qabtay buu naqdiyey fikirkii risaaluu ka qoray wuxuuna sugay inuu khilaaf jira saa'iqa weliba fi lfiqi alxanafi oo ra'yiga xooga badan uu yahay ana alhind bacda istilaa'i eh, albritaniyiin calayha eh, inay daaru xarbin tahay wa kufrin yajib alqitaalu fiih hawshu markay socon weyday muftigii maka fadhiya shaaficiga ah iyo kii maalikiga ah iyo kii xanafiga ah iyo niman zaydiye ahbuu fatwo ka ururi fatwa saadir min beyt illaahi alxaraam baa timid inay daaru islaam tahay hindiya jihaadna uusan soconayna biduuni idni imaamin hee baa loo fatwooday idan laa jihaada fi daari islaam laa jihaada biduuni idni imaam laa jihaada cinda cadami takaafu'i اlquwa saddexdaas qodob bay soo qoreen hawl bayna diyaariyeen mujaahidiintii baa lagu akriyey fatwadii way kala dareereen ingiriis saas kusii daray bilaad ilhind ingiriiska la socday ee hawshaa ka hadlaya baa wuxuu leeyahay aada bay noo anfacday fatwadii wadaadaha khayr allaha siiye buuri waa khayr allaha siiya warkiisu dhegaysta hadalkiis nin la yidhahda hinter william la yidhahdo oo mu'arikh dowla ingiriisi loo wuxuu leeyahay wa min xusni اlxadi ana alfataawa alatii aftaa biha almuftuuna atat lisaalix اlmuxaafadati cala اlamni wa tawdiidi arkaanihi wa طaacati اdowlati wاliifaa'i bicuhuudiha falow atat fataawadu lisaalix اthawrati lakunaa muhadadiina biakhtaarin xaalikatin muhlika asiga baa ka waramaya wuxuu ihi wa annaha fataawadan hadda annagana taageertay wa annaha daatu lfataawa alatii axdatha athawrata dida malik akbar almaqooli waa ninkii murtadka ay ridoobeen muslimiintu ay rideen wadaadaha fatooday inuu asaguna murtad yahay meeshuu haystaan ay daaro kufrin tahay lagu baxo waa la riday ingiriiskii oo kasii gaalsanaaso in lagu baxa ma ahayn wadaada wa laguma bixi kara leanna waa daaru islaamin takaafuna ma jiro imaamna ma hayno wadaadihii hadda ka hor fadwooday in lagu baxo akbar almaquuli boqorkaas ba annaga waxay dhaha hala daayay nimanka aad ba noo anfacday buu hadii kale baan baabi'i lahaynba wzlzlt kursiyahu falam yahur junuud اlbangaal ila calى asaasi اlfatw wma ajmal hadi اlaxdaat xayثu narى ana almanطiqaة alatii aftat bالthawrati calى akbar anjabat hiya daatuha caalima aftaa btaxriimi اthawrati waayadana kula ta'yiid buur way ku og yihiin inaad khaadim tahay lahum walimukhaaaatihim way ogyihiin yihiin aduguna waxaa laga yaaba inaad ogtahay laakiin lagu kari maayo tacasub iyo shaydaannimo kala jirta gabagabada waxaa weeye nin wiilka soomaaliyeed ee xoogo wax qorqoraa ama wuxuun akhriya dhibaatada ay noo geysato fataawada noocaasa ee odhanaysa jihaadka sharci ma aha ee odhanaysa fitnada waxaad wadaan ee odhanaysa gaaladu xaq baylo wadanka inay sii haystaan ee odhanaysa muxuu ahaayey lama dagaalami karo ee odhanaysa waxaad xaqiijinaysaan tahawur wey wax ma xaqiijinaysaan dhibkay noo geysan nin walba wuu dareemi karaa idan alfasaadu cindana waa mutaxaqaqun fii manhajihim wa fii fataawaahum waxayna astaahilaan haddii fasaadkoodii la dar-in waaye ilaa bidaalika in ununka loo guduudiyo qadiyadaasi waa gebagabada hadalkayga wey waxaan kaloo baraarujinayaa muslimiintu xaaladda hadda ay marayaan xaalada lamida in badan soo mareen dagaalka saan bay u wadeen laba boqoloo sana ha qaato saddex boqol ha qaato shan boqol kun sanaba ha socdee way wadi jireen wararka noocan oo kalena ah, ma imaan jiri ilaa ay soo baxeen nimankii isticmaalka hadda u dambeeyay ummadda baabiye oo kale mooye waxaan kaloo baraarujin lahaa eh, wadaadkii hadlahayay markuu ka hadlayay jihaadku mararka qaarkood sharci noqon mahaya hadduusan masaale xaqiijinaynin hadal ibnu taymiya jiddidu hadda ku ay celcelin jireen bay islaamku hadda inti raamsadaan intiibay soo caawl naqsadaan soomata xooluhu marna eh, way daaqaan marna waxay daaqeen bay soo eh, caalnaqsi baa loodhan jiray mise caalnaqsi baa loodhan jiray ma aqaan eh, adugu caalnaqsigii baa iska jira hawlihii jaamiye iyo jadidiye ay ku soo daaleen baa mar damba la soo celiyaa sheekhulislaam ibnu teymiya yaa dagaal tataarku ay wadeen yuu ka hadhay duulaan mar la duulahay buu ka hadhay mid ka dambeeyana wuu raacay kii uu ka hadhay iyo wuxuu ku cileeyey sharciba ma ahayn markaa in la dulo maxaa yeelay shacabka aan la soconno mushrikiin bay ahaynbu marka mushrik mushrik la dagaalamhay maa yanfac wamaa yufiid sheekh xasan daahir baa laga sheegay waagii eh, sebansebankii eh, la dagaalamhay guutada uu watay iyo ciidanku watay iyo wuxuu nimiy tukada oo sooma oo salaada shuucidan waxaan joojiya haddii kale laba xaaro waalwaal ama laba doorshaan baa tihiin idinkay axmaarada labada xrawaalo marka isku haysato un eh, dhariiqda iyo saalada isku haysato unbaad noqonaysa kii xoog badan unbaa la tegi buuri waxaa laydinku gargaari waa inaad soontaan oo salaadaan oo tukata rabbi ku xidhnaataan nimanku inaga awood badan xagga maadaga iyo awoodda laakiin biiimaanina wa macnawiyaatina baan ku awood badannahay almujaahidu biiimaanihi eh, laa bisilaaxihi hawshaas laba doorshaan baatiin buuri maxaa isdoorisaan waa runtii sheekhulislaam qadiyadaasu ka hadlay markaas waxaa loo daliishado ee gaal murtada iyo muxuu ahay gaal asliah oo soo duulan ishayna iyo muwaxidiin ishaya baa labadii mushrig warku uu ibnu saaray ayaa la saarahaya in yar baa laga soo qaata hadalkii sheekhaan rabi inaan dhigu akhriyo wax yar kadibna hadalka aan ka baxo waraaqihimiya iga fakadina hade ma aqaan kitaabu listiqaata wuu yaalla mujalladka labaad safxada lix boqol soddon iyo kow ninkii bakri ah shaaficiga ah ee qabuuriga ahaabuu la niqaashahaya wuxuu qabaa in ilahay eh, eyrkii la baryo wuxuu yidhi wa kaana haada anugu wax iga sheegi buu i asaga anisayna iyo wa amhaaluhu fii naaxiyatin ukhraa yadcuuna alamwaata wayas'aluunahum wayastajiiruuna bihim wayatadaracuuna ilayhim warubama kaanuu warubamaa kaana maa yafcaluuna biاlamwaati acdama liannahum inamaa yaqsuduuna almayita fii daruuratin nazalat bihim fayadcuunahu ducaءa almuari raajiina qada'a xaajatihim biducaaihi aw ducaai bihi aw ducaai cinda qabrih bikhilaafi cibaadatihim lilahi wa ducaa'ihim iyaah fainahum yafcaluuna fi kaiiri min alawqaati calaa wajhi alcaadati watakaluf ilaahay baryadiisa takaluf iyo caaday ba ka tahay laakiin markay qabri iyo awliye marhayaan way khushuuci way ilmayn waxay u baryi buui ka ducaa'i mudar wuxuu yidhi xataa ana alcaduwa alkhaarija tataarkiibu ka hadlaya can shariicati alislaam lama qadima dimishka kharajuu yastakiisuuna bilmowta markuu tataarkana soo weeraray oo dimashqa soo dul fadhiistay bay baxeen ayagoo baryahay sheekh cabdilqaadir iyo rufaaci iyo badawi iyo muxuu ahaaye bistami iyo shaadali un aalaqaabro dhan bay kiciyeen kharajuu yastakiisuuna bilmowta cinda alqubuuri alatii yarjuuna cindaha kashfa durihim wa qaala bacdu shucra yaa khaa'ifiina min atatar luuduu biqabri abi cumar cuuduu biqabri abi cumar yunjiikumu min adarar nimanka noocaasa iyo waxaa rabaa in waxay dhaheen nimanka ka cabsanaya tataarko waa dikrigii la qaadayo dikri salaamki weeye tataarka nin ka cabsanayo waxaad magan gashaan qabriga abi cumar waa wadaad dhintay waa hore dhintay cuudu biqabri abi cumar magan gala qul acuudu birabi naas isku ogeynay birabilfalqi waxaa le qul acuudu biqabri abi cumar dheh yunjiikumu min adarar muxuu idinka badbaadin dhibaatada sheekhu wasiiw hadalkii wuxuu yidhi faqultu lahum waxaan ku idhi bu war ma idinkana duuli oo dagaalami faqultu lahum haaulaa'i aladiina tastakiisuuna bihim low kaanuu macakum fi lqitaali lanhazamuu xataa abuu cumar haddaad keentaan maanta wuu jabi lahaa maxaa jira mushrikiin babatiinba shirki waxaad ku jirtaa idinku weyn oo acdam ah idinkoo islaan sheeganaya kaman hazama man inhazama min almuslimiina ywma uxudin fainahu qad kaana qad qadaa eh, subxaanaه wa tacala ana alcaskara yankasiru liasbaabin iqda dalika walixikmatin kaanat lilahi caza wajal fi dalik walihaada intan danbaa la soo guuriyaa sababku sheekhu ka hadlaya lasoo guurima walihaada baa laga qabtaa khayaanada waxaa bilaabay cubayd mashhuur xasanmaan baa bilaa kitaabkiisa alinjaad intaasuu soo goostay markaasuu yihi fiqigan aan ku taaganahay sheekh muxuu ka hadlayay dhib baana haysta maogtahay hadda fiiri kitaabkiisu waa yaalla soo qaadaba kaasi wuxuu uhi walihaada kaana ahlu lmacrifati biddiini walmukaashafati lam yuqaatiluu fi tilka almara jihaad buu sheekhu ilqeeyey mise duulaankan hadda maanta raaci maaya buu maxaa jira sharciga mushrikiin baaba timin buu hi licadam maxaan loo raacin licadami alqitaali sharci maxaa loo jihaadaa shirki in ama la zuuliyo ama la dhibaato ama la iska difaaco idinkaa wade wadee idinkaabaa suuq geyna shirkiga wadee maxaad jaadaysaan licadam alqitaali الsharciyi aladi amara allahu bihi warasuuluhu walama yaxsul fi dalika walima yaxsul cafwan fi dalika min ashari wاlfasaadi waintifaai الnusrati اlmaطlubati fi اlqitaali falaa yakunu fiihi hawaabu اdunya walaa hawaabu اlaakhirati liman carafa hada wa hada ninka garanhaya nimankan ay mushrikiin yihiin kuwana waxay garanhaya hawsha u fahmi dhow wain kana kaiiru min almuqaatiliin aladiina اctaqaduu hada qitaala sharciya ujiruu calى niyaatihim wuxuu ihi falama kaana bacda dalika duulaankaa markuu idhaafay duulaan ka dambeeyey falama kaana bacda dalika jacalna na'muru الnaasa biikhlaasi اdiini lilahi wاlistigaahati bihi war jihaadba ma jire war shirka horta inaad muslimiin tihiin ood mudataan mudataan ba rabbi inuu ii gargaaro horta aan ka dhaadhicino gaalaad ahaydeen bimacnaa shirki baad ku jirteen isagoo sheekh wuxuu yirdaa nimanka noocaas oo kale ah laakiin inay mushrikiin sheekhu shirki kama qabo yufariq bayna ashirki wa cuquubata shirki axkaamta ka dhalata kufriga oo dil ah ama ciqaab ah ama islaan lagaa furo oo kala fiigtaan ama naaraad ku waarta waa aahaaru lxukmi weeye sheekhu wuxuu u shardiya markaa qiyaam lxuja buu u shardiyaa amaa inaad mushrik tahay waxaa samayna uu shirki yahay magacaaduna uu mushrik yahay sheekhu marnaba kama niqaasho wuxuu ka niqaashaa waa cuquubada farqun bayna alkufri wa ismi اlkufri wa axkaami اlkufri intaad kala fahm weyda kuu taalla فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله والاستغاثة به وأنهم لا يستغيثون إلا إياه لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال تعالى أدلدي بدريريي wuxuu yihi sheekhu marka waagi dambe maxaa dhacay falamaa aslaxa الnaasu umuurahum وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم الله على عدوهم نصرا عزيزا لم يتقدم نذيره ولم تهزم التتار مثل mil hadi اhazimati qabla dalika asla lima saxa min taxqiiqi twxiidihi wa طaacati rasuulihi maa lam yakun qabla dalika fain allaha uu sii waday wuxuu nimankan mushrikiin ciladu waa niman mushrikiina oo shirkigii lala dagaalamayaba iyagu sablay garaynhaya yuli sheeku kuwan raaci maayo waadoo mooryan qutaacutur raaci maayo maa mooryaan baaba tihi ama mushrikiin baa tihi iyo jihaad ad oga fadhiisanaysaan mxuu ahayey awood lama hayo iyo keeni maysaan muslimiin muwaxidiin ood leed maxay nimanka muwaxidiin mise waa gaalo muwaxidiin wey laakiin manhajiya munxarifay ku socdaan war markaan isdifaaco oo wadanku xoroobo annagoon xisaabtanne waxyaabahan kale inaga daaya qadiyadaas sheekhu aad wuxuugu faafaahiyey kitaabkiisa jaamicu lmasaa'il qaacidat alinqimaas fi lcaduwi ha laga muraajaceeyo sheekhu laba qadiyo kala qa ibnu taymiya laga been sheegayna laba qaybu dadku qaybiya wuxuu leeyahy muslimiinta intooda mustadcafiinta ana aayaat sabri walcafwi a iska qaateen xataa yatamakanu ninkii wuxuu qaban karee dagaalami karan waa inuu dagaalamo lianna muslimiinta quwo laga waayim ilaa qiyaami saaca xadiidkii laa tazaalu buu daliishaday wuxuu kaga dasaarima masluulka dadka labadaas u qaybiyaa laakiin nimanba waxay rabaan inay ku dhahaan kulligan ducafaa nahay faryaan la qaadin halaysdiiba hala seexdo waxaan kaloo baraarujin lahaa eh, hadal maan lowi soo gaaray oo isaguna anaadola yaabay wadaad baa yidhi baa layidhi waman la xukmi ma anzal allahu fa ulaaika hum lkaafiruun duuna kufrun duuna kufr inay tahay waa ijmaac warkaasaa isoo gaadhay warkaasi waa been waana iftiraa kitaabka igu soo horeeya ibnu atabari soo qaba aayadda aayatulmaa wuxuu ku leeyahy wakhtalafa ahlu ta'wiili fi lmuraadi bilkufri haahunaa calaa aqwaal lix qowl buu keena wakhtaara qowlan minhum slfku wuu ka keenay cbdillah bn mascuud iyo jamaaca qaba kufri akbar inuu yahay ibnu cabaas oo kufrun duuna kufr wadaado kaloo nooc kala qaba shan qowl buu keenay wاkhtalafa ahlu tafsiri wa ahlu ta'wiil min min asaxaabati wالtaabiciin fi lmuraadi bاlkufri fi hada اlmowdic buu ku qayda weliba kufrigaay muxuu yahay ma akbarba ma asqarba khilaaf shan wajia buu keenay mid buuna ka doortay idan marka waa kufrun duuna kufr waa ra'yi ibnu cabaasi in ku raacday ijmac ma jiro waana been ijmaacaas wabilahi towfiiq bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin asilo iyo su-aalo fara badan baa yaalla meeshaan waan soo gaagaabin doona inshaa allahu tacaala sheekh jasaakum allah kheyr wa axsan ilaykum wabaaraka fiikum saa-iilkani wuxuu leeyahay su-aashaanu su-aalihii fadhigii hore ugu dambeeyeyna way ku badnayd kuwaana way ku badan tahay wuxuu leeyahay saa axaadiistii lagu haystay sheekh xasan takar ma daciif baa mise waa mowduuc muxuu yahay xukunkooda bismi illah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd axaadiistii sheekh xasan lagu haystay aruur sheekh xasan axaadiis uu isticmaalayo carabi ah oo uu leeyahay uu lafdigii sheegayo ma arag muxaadaro uu sheekhu lahaa oon hadda ka hor makaatibta qaarkood halowba xataa raggi duubay ee ummadda u duubay aan ka mid ahaan jiray baan anugu dhegaystay waagaana haddana dhegaystay axaadiista uu abu yaasir almaqdasi ka hadlay iyo kuwa sheekh xasan uu ka hadlay af soomaali ahaan iyo macno guud ahaan waa isku dhow yihiin waana isku mid fawaariq yaryar iyo zawaa'id yaryar oo af soomaaliga sharxiisa uu keenayo unbaa u dhaxaysa waxaa la odhan karaa jawaabta abu yaasir almaqdasi uu bixiyey waa jawaab waafi oo ku filan sheekh xasan difaaciisa iyo wixii lagu haystay haddii wadaaduhu ay hayaan xuruuf carabi ah oo uu leeyahay qaala rasul sal ly slam kada wakada kada wa kada intaasu xadiidku ku egyahay kadibna sheekhu uu sharxahayo oo markaa la keeno markaasaan wax ka dhahayna oon dhagaysano laakiin soomaaliga sheekhu ku hadlay usuushiisii iyo weliba dhowr xadiidoo mutaabaqaynaya oo xarfan bixarfin ah intaba abu yaasir waa keenay jazaahu llahu khayran waana jawaab waafi a wixii intaa ka badanna xadgudub bilahi towfiiq jasaakum allah khayr wa axsan ileykum wabaaraka fiikum sheekh saa-ilkani wuxuu leeyahay su-aashaan ayana dhowr jeer bay soo noqotay waxaa laydinku eedeeyaa markaad soo guurinaysaan aqwaasha ahlulcilmiga ama masaa'il kufr wal-iimaan aad ka hadlaysaan ama caqaa'idkaba inaad aqwaal kasoo guurisaan rag ahlulbidaca ashaaciro iyo muctasilo iyo wixii la mida sida ciz ibn cabdisalaam iyo alimaam alqaraafi iyo rag la mida marka arintaas ka waran sheekhana bismi llaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd marka koowaad manhajka ayagu waxaa weeye nin walba oo muslim ah umuurada islaamkana ku jira wixii hadal ee wanaagsan ee sharciga waafaqsan iyo qawaaciddiisa waanu markhaati gashanaynaa daliil maaha aqwaasha culummadu laakiin waa isti'naas iyo shawaahid markhaati gashi taas waa asal guud bal ibnu taymiya wuxuu leey raafidada iyo yuhuudda iyo nasaarada walow hadday ku hadlaan shay xaq ah waa in la taageero lana qaato bal waa min usuul islaam buu leeyahay hawsha ayada ah kitaabkiisa bayaan talbiis aljahmiyu sidaa ku yidhaha taasi waa mas'alo mas'alada labaad masaa'ilku al-iimaan markaan marayno aqwaal waxaan soo guurinaa ahlu sunna waal-jamaaca masaa'il kufri markaan maraynana ee madhab ay leeyihiin ahlu sunna waal-jamaaca anuu maba garanhayaba fii masaa'il kufri watakfiir ninka asagu haya ha noo keeno waa ka dhagaysanaynaa masaa'il lkufri marka la marayo kufrigu laba hal qodob baanu aqaanaa inuu yahay madhab ahlu sunna waljamaaca kufrigu inuu yahay xugum sharci ah oo uusan ahayn xugum caqli ah ahlulbidaca waxay yidhaahdaan waa xugum caqli caqligaa laga qaadan maa kaana kufran fi lcaqli fahwa kufrun fi sharci wa fii hayrihi wamaa lam yakun kufran fi lcuquul laysa bikufrin fi sharci walaa fii hayrihi niman halkaa maraajid haaulaai wa ahlulbidac in kufrigu iyo xukum sharca min alaxkaami sharciya lagana qaadan meesha axkaam sharciga laga qaato intaasi waa qodob wixii intaa ka dambeeya ma xukum wadci ahaa mise waa xukum takliifa masala fiqi fuqay u kala tageen weeye waxaan loo badan yahay inuu yahay xukum wadci ah oo min axkaami alwadciya uu yahay loo badan yahay wixii intaa ka dambeeya cudurdaarka iyo mawaanicda lala ordana laba maanicun baa anugu hubaa in lagu ijmaacay alikraah wa cadam alqasdi ruuxa mukraha in loo cudur daaro ilaa man ukraha waqalbu mutma'inu biliimaan iyo ruux ay caddaata biqaraa'in iyo adil ku cadaato sabqu inuu ku dhacay allaahuma anta cabdii wa ana kale intifaa'u lqasdi iyo alikraah labada maanic baana lagu ijma wixii kale waa mukhtalif adilan u khuduucaysa madhab khaas oo ahlu sunna wal jamac ma jiro waxyaabaha meelaha lagu qoray dawaabadu ahli sunnati dawaabatu kufri watakfiiri cinda ahli sunna waljamac waa iska sheeka baraley wadaad madhabkii iyo sheekh ra'yigii iyo faqiih warkii baa lagu soo qoray laakiin madhab ka dhexeeya ahlu sunno ma aha taas waa in lagu baraarugo wixii intaa ka dambeeya ruuxii kufri ku dhacay ee kufri dhex fadhiistay een sababkii iyo cilladii kufriga wuquucuhu fi lkufri aan ku ogaanay waxaan qabnaa al aslu waa in la takfiiriyo maxaa yeelay atakfiir waa xugum xukumka wuxuu ku dhisan yahay wujuud اlkufri fiika oo bimacnaa qowl iyo ficli ictiqaad baa laga helay kufri ah waan ku takfiirinaynaa haddaanan ogayn maanic kugu qumay ama aanan malaysanin danni haalib ah haddaana wax maanic aanan kugu ogayn inaan baadhna waajibnaguma aha shardina ma aha alxukmu yahbutu bisababihi wa bicilatihi idan maanicuna waxaan leenahay waa shardi intifaagiisa laakiin waxaa looga jeedaa ninka wax tagfiirinhaya ama wax xukumaya waa inuusan maanica ogeyn ama uusan malaysanaynin marka xukunku wuxuu ku urursan yahay wujuudu sababi alkufri fiika wa cadamu dannika bilmaanic hada wa manaadu takfiir inaadan maanicana ogeyn oodan malaynaynin sababkii kufrigaana ruux aad ku hubsato baa muhiima jiddan wixii intaa ka dambeeya wareer iyo war kale weeye maanicu marka ma shartun fii athari lmuqtadiba waalcila mise waa jus min alcila waa khilaaf dambe usuuli ah sawaabkuna waxaa weeye shar maanicu ma aha jus min alcille ee waa shartun lilcila ama fii ta'hiiri almuqtadi waxyeeleeya wuxuuna ku egyahay inaad ruuxaad ku hubsato sabab kufri ah oo sabab kufri ah markaad ku hubsato waxaad ku kala baxaysaan khawaarij khawaarij dadka waxay ku tagfiirin jireen waxaan gaalnimo ahay ruux zinaystay kaafir weeye khamru cabbe kaafir weeye been buu sheegay kaafir weeye waxbuu xaday kaafir weeye halkaasay taagnaayeen annagu waxaan leenahay waxaad ku dhacda hadduu kufri yahay wax maanicana aanan markaa kugu ogeyn inaan baannana waa wanaagsan tahay inaan iska dayna xaq baan u leenahay madhabkaana waa madhab asaxaaba ninkay ku arkaan sababul kufri horey ka tagfiirin jireen nabiguna weligii ma dhihin saa yeeli maysan xataa tataxaqaqu min intifaa'i almaanici usayd ibnu xudayr baa xukumay saxaabi iska lalaadshay cumar baa saxaabi iska lalaadshay maalik bnu duqshun baa laga farxashay muxuu ahaayaa mucaad bnu jabal afqahu saxaabati lagu tiriyaa ka farxashay alfata asulami idan marba hadday sababkii iyo cillada arkaan xukumkay ku dhajin jireen lianna eh, xukma yaduuru maca cillati wujuudan wacadaman cadaman al asluna an yatacaqaba alxukmu cillatahu waa inuu dabagalo uusan ka hadhin wixii dambe waa iska wadaada ijtihaadaadkood adoo ku qanacdaa weydii annagu waxaan u baahannahay intaa marka laga soo dego wadaadaha muslimiinta ah ee ahlulbidaca lagu sheego laba qaybood weeye markaan dariishanayn laba qayb kala qaada nin masaa'ilkan aan ka hadlayna nagu khilaafsan aslan wa farcan ninka hadalkiisa waafaqsan madhabkii saxnaa aad buu u fican yahay noo anfacahaya asagoo nagu khilaafay asalkii iyo qaacidadii hadduu haddana tafriiciisi iyo takhriijkiisina waafaqo nastashhidu bihi asagaaba kuwa kale ka fiican waalxaqu maa shahidat bihi lcadaaw baan taagannahay hadduu asalkan ugu waafaqsan yahay masaa'il kalena aan isku haynana masaa'ilka kalena waan iska daynaynaa asalkaan ka wada soconana waa ka wada shaqaynayn asalna waxaa weeye nin walba culummo muslimah wixii khayr ah ee daliil uu tuso inuu saxaya waa ka qadanaynaa ee muhiimaddu waxaa weeye caqaa'id iyo usuul aan ahlubidac ku taqliidinay keligood oo khaldan bisunati wاlkitaabi wاlijmaci wadaydi saxa la keeno wixii kale waa iska licib iyo waxaa weye cantara baqashayn wada bilahi towfiiq jazaakum allahu khayr waaxsan ileykum wabaaraka fiikum sheekh saa wuxuu leeyahay su-aashan dhowr jeer bay soo noqnoqotay sheikhow wadaado ayaa dura waxna ka sheega kana kitaabka caaridul jahliga ah arintaas ka waran muxuu yahay masaxbaa digitaankaas misoo khalad bismi llah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalih wasaxbi ajmaciin kitaab oo wadaad caalima alifay in laga digo ama aan laga digin macno weyn kuma sii fadhiyo ee eh, nin walba manduurka uu ka duuliyo oo kiyaaluhu qabu wax ku xidhan yahay eh, waxaan xusuustaa alaima almaalikiya markuu kitaabka musanaf nabi shayba uu galay andalus iyo musanaf cabdirasaaq uu galay oo baqiya makhrad baa geeyey ninkii xaafidka muxadidkaabaa geeyey isagana maalikiya go-aan waxay qaateen inuu baqiya makhdna u yahay zindiiq mulxida labada kitaabna la gubo waa musana cabdirasaaq iyo musana ibn abi shayba oo usuushi islaamka wey ee axmed shaakir asagoon helin oo ilmaynaya uu dhinto wy labada kitaab heli lahaa ijtihaadkayga waxbaa ka suurageli lahaa yaa niman waxay leen waa kutubu ilxaadi wasandiqi ha la gubo ninka wadan ha la dilo fuqaha labaatana isku raacday inuu mulxid yahay baqi ibn makhlad almuxadit alfaqih alxaafid aladii adkhala الsunaةa واlaahaara fi اlandalus muxuu eeday wuxuu keenay musn abi iyo cabdirazaq waxay wadaadahoo la dagaalamhayeen aathaar iyo axaadiid iyo fiqu saxaaba fiqu tabiin ka buuxa mukhaalif limadaahib اlmaalikiya marka maalikiyo muqalidiin ah waxa u yimid ibn cabaas baa qaba curbaa qaba zuhri baa qaba waxaa qaba muxuu ahaaye saxaabaa qabta nafti baa loo keenay maaligoo hawshiisa qiilqiil gashay arkeen muqalid maxaad ka sugi dagaalba bilaabay kitaabka caaridul-jahli marka lasoo gaabiyo waa qumbula bam weeye ha la qaybiyo meel kastana ha la geeyo weliba anugu haddaan awood helay inaan tahdiibiyo aan wax ku sameeyaan rabaa awood badan iyo nuquul badan iyo adilo badan buu ka tegay asagaa gaabinhayaba caaridul-jahli waa kitaab gaabinaya wuxuu u baahan yahay in la dhuujiyo oo lagu xidho miinooyin kuwa ka waaweyn lagu xidho marka kitaabka kitaab qiimo badan weeye kitaabaan mulaaxadaad lahayn adduunka anu kuma arag bukhaari baa layska lalaadshay oo muslim baa layska lalaadshay kitaabka ilahay kitaabaan ka ahayn oon mulaaxadaad lahayn idinkumaad garanaysaan kitaabkaas kitaab nin caalima qoray weeye sida ka muuqata masalada fahansan aqoontiisa kale ha ii dambayso wadaad kaleoo hadda un laga musharqaato la jecel yahna waa taqdiimiyey oon waxba laga sheegi karin haddii wax laga sheegana aan la cumraysan karin asna waa taqdiimiyey marka waxaa weeye waxay la tahay Eh, kitaabka wixii lagu haysto waa mulaaxadaad dhowra fanniga xadiidka madaadka kuma fiicno eh, nuquul badan oo bacdu ala'ima maturiidiya iyo ashaaciro iyo bacdu almuctasila iyo wuu keenay laakiin nuquushaasi dhib mal waxay waafaqsan tahay limadaahib alfuqaha'i wa ahli ilcilmi masaladu marka halkaas masale ka duuwi wey ninka ka degana asagay u taallaa ninka qaatana laakiin anugu waan ku talin inta nusqeen ka qaybiyeyna boqol way ku dhowaan baan u malin wabilahi towfiiq jasaaka allahu khayr wa axsana ileykum wabaaraka fiikum sheekh saa-ilkani wuxuu leeyahay shiikhou ka waran qofkii ku farxa markay gaaladu guulaysato muslimiinta iyo mujaahidiinta markii dhibgaarana ka naxa maxayse shareecadu ka qabtaa ninka caayaya mujaahidiinta iyo muslimiinta ammaanayana amisom iyo gaalada su-aashaas in lagu soo celiya ma ahayn waxaan kaga soo hadalnay masaladii hore ku saabsan masalatu muwaalaad nusrat lkaafiriin cala almuslimiin dacmuhum ta'yiiduhum eh, in lagu farxo eh, guusha gaalada laga naxo eh, mxuu ahay guusha muslimiinta jabka gaalada laga naxo jabka muslimta lagu farxo qadayaadkaas qadayaad aan soo dhammayna weeye muslimiintuna muran kama qabaan noocaasi inuu gaalnimo yahay diinka baxna ay tahay ninka noocaasa waa murtad diintana waa ka baxay farqiga cadaawadda idiin dhexaysee shakhsiga waa cadaawad u dhexaysa bayna daalim wa madluum bayna baaqin wa cadlin usro muslimiin ah oo daa'ira ku wada jirto oo walaalo aan nahay waan isku xadgudbi karaa waan isdulmi karaa waxaan kala taban karaa ayadoo sidaa tahay laakiin kuma bannaano gaal dhibuu ii geysta inaad ku faraxdo ama muxuu aha gaalkii aad u heeliso ama aad la safato taasi waa muwaalaad waana gaalnimiyo kufri qolyaha waxay dhahan waxaa laga yaabay inaan ku faraxsanahay anugu maadaama aad cadow ii tahay ee jabkaadaan ku farxaya laakiin gaalku waxyeelada ku yeelay kuma farxaayo taa waa masala laaki hadda anaga waxaa noo wada ahir inaad ku farxayse dhibku gaalka ii geystay aad ku farxayso bidaliil markaan asagu jabiyo ee uu jabanahe waad ka naxaysaa muhiimaddu marka waxaa wey cadow ilaahay baa tahay martooda mxuu ah geesa gaagaaban islaamka allah kaa qabto muslimiintan allah u gargaaro jazaakum allah khayr waaxsan ilaykum wabaaraka fiikum sheekh saa wuxuu leeyahay sidaan ognahay jamaacatlixtisaam hadda baycay qaadaa sida nairobi sacuudiga masar maraykan maleesiya iyo meelo badan maxaad dhalabada iyo dadka ugu naseexayn lahayd bacda uu manhajkooda caddaaday culimmadase manhajka ku qanacsan waxma laga qaadan karo cilmi ma laga baran kara bismi illahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbi ajmain amaa bacd baashii korbaad usii dhigaysaane in layar yar qaboojiye ahayd <clears throat> waa qadiyad iska kooban bay ila tahay jamaacadaas hadda ka horna manhajkeeda waan ka hadlay oo atharulfataawa qaybo kamid aan kaga hadlay waliba si sidan ka faahfaahsan baan oga hadlay hadda masaa'ilka u daraa ee culcuslaa baan tilmaamay atharna ku lahaa waaqaca siyaasiga iyo midka ummadaba baan ka hadlay nimanka beycadooda manhajkan dambe mucadalka ah beycada ku dhisan lama geli karo adoo og haddaad gashana takfiirkaada waa maxalu baxhin adoo og waxa ku qoran manhajka haddaad gashana takfiirkaadu waa maxalu baxtin taasi waa masalo beecada lama geli karo lamana taageeri karo ama ayagu manhajkan ka soo hadalla waxa ku qoran ninka oge saa ugu qanca agtayda waa ka kaafir waana ka murtad yucaamalu mucaamalata almurtadiin sawan kaanuu mumtaniciin aw maqduuriina calayhim muxaafidiinta iyo shacabka iska taageersan hawshaan ka warqabin waxaan ugu cudurdaaraynaa licadami tasawurihim lixaqiiqati alwaaqic waana u cudurdaaraynaa barhkoodna in masalada qaarkeed xataa min xaysu alxukmi loogu cudurdaaro waa laga yaabaa qadaayaadku waa sidaa nimankaas anigu waxaan qabaa filxilli walxaram in lagula dagaalamo ummadda looga digo laga fiijiyo la tanfiiriyo howlaha kuwa hadda ay soomaaliya ka wadaan iyo kuwa dal iyo dibad ka wadaan iyo kuwa meelahan ka wadaanna ummadda waa in looga digo fit waxay isu bedelaan daa'ifa ummaddii baabi'inaysa meeshay ku socotana aan la garanaynin ilxaadkii ay ku dhaceen waagi dambe bacdu akhwaani lmuslimiin bay kusii socdaan nin walbo inxiraafo oo khadkii jihaadka uu ku socda ka tagana inta badan sidaasuu noqdaa hadda kahor baan in badan soo tilmaamay daa'ifada waa daa'ifa laga bilaaba min huna min ahli bidac bay agtida ka tirsan tahay waa ummadda looga digi waa lala dagaalami wixii laga goyn karaa laga goyn bacda intii wax loo cadayn karaa intii wax loo caddeeyay kadib adaa bilahi towfiiq baaraka allahu fiikum wajazaakum wa axsana ilaykum sheekh saa-ilkani wuxuu leeyahay culimmada ictisaam iyo rag kaleo culimaaba waxay leeyihiin culimmada wilaayaat alislaamiya ahal uma ahan inay fatwoodaan xaqna uma leh kafaa'adeedana ma leh arrinkaas ka warran sheekhana bismillah eh, mar baan cudurdaartay waadna fahmi weyday haddaad sii wadeen marka inaan wadon bay fatwada asal waxaa iska leh cinda alfuqaha walusuuliyiin ninka mujtahidka ah mujtahid mudlaq ah oo shuruud leh oo kutubul usuul baababka u dambeeya lagaga hadlo ayaa fatwo iskale cinda alfuqahaai walusuuliyiin agtarkooda khaasatan muta'akhiriintooda mujtahidka noocaasee saaxibulfatwa anigu hadda ku garan mahay adduunka nin noocaasa adduunka ku garan mahayo inta aqoonteeda gaaban soomaaliya warkeedba jooji marka eh, hadday iyagu ahal u noqon waayeen lilfatwa nin eh, universal fadhiyana ahal lilfatwa oo ma aha hadday iyagu u noqon waayeen nin dhiiqada isli ku rafanhaya iyo sawijiya isli ay ku dilaacahayaanna asagoo ahal fatwa oo ma aha waa haddii markaasi loo laabto wixii ku qoraa fi kutub alusul walfiq haddii la hawsha hawl suuragal mee waa shuruud tacjiiziya aan suuragal ahayne eh. waxaa jira mujtahidu daruura iyo mufti daruura iyo qaadi daruura iyo hawlaa jira ay noqotana kulligeen mafaati daruura iyo qudaatu daruura aan wada nahay iyo culamaau daruura aan wada nahay waxna dhaama markii la waaye ama uun meesha asagoo kusoo iirada inuu indha caddeeyo baynu indha caddaynaa inaan manaabirta fadhiisanno ama aan indha caddayna keeni mayso ummadda inaan ka aqoon nahay ama aan u sarrayno waxaa laga yaabaa nin khaamila ah oo la ogeyn oo naga aqooma adduunka maanta dhooban yahay joogaana nin walbo laakiin soomaalida waxay culmo u taqaanaa nin walbo mimbarka fuula waalcaalimu cinda alcawaami man sacida almanaabira wahaz alcawaad baa layihahdaa nin walbo mimbarka fuula ee udubka mimbarkana gelgilo miiska garaaca caalim weeye soomaalidu agteeda caalim nin walbo caraboo dubcad hadeerkana waa caalim maalow idba mid intay soo kaxayen masaajid fadhiisiiyeen waran kaafir kaafir kaafir aanawi dhinac cadaadi aan ka soo bixin fatwo soomaalidu way dhiban tahay hadduu ninku cad yahayba caalim weeye hadduuba carab yahay caalim weeye carabtuna dhib baa hayso ninku marba hadduu faranji yahay oo caddaan yahay isaguna waa khabiir expert wey agtooda dabiin inuu ahaa beliid a laga yaaba waxba uusan fahmaynin dhibkaasaa meel walba ka jira hadday hawshu sidaa tahay anigu waxaan intaan ka warqabo mujaahiinta culum ay leeyihiin xasaanna uma baahno mid ka liitana uma baahno mid ka sarreeyana uma baahno ayagaa isku filan culummo iyo fuqahay leeyihiin waraaqaha meelaha laga qaatana badankood inbad culummo badanoo qaatay umaradu iyagu waa leeyihiin da iyo khibradna ayagaa idinku dhaama marka ninka qaacidkaee duunjiga ku fadhiya hadduu caalim noqdo kii asagoo afartan sana hawshan ku jira u taagnaa masalada uu ku jiro faqiih iyo khabiir buu ku yahay waxaan ka warqabaa anuun ogahay nimanka maanta u nagnag badan soomaalida ee fiqi iyo cilmi sheegta badankood sideetank wixii ka dambeey bay dalabulcilmi bilaabeen wixii ka dambeey sideetan iyo labadii saddexdii sideetan eh, iyo shantii afartii sideetankii meelahaas ragga adduunka maanta hogaamiya ka dagaalama sabciinaadkii bay halgan bilaabeen oo wadamahooda ka tageen xoolahooda isticmaaleen carabna u ahayn luqadiina kaa yaqaaneen dalabulcilmina ay ku jireen marka adugu markaad laba sana wax laqmaysatana waxaa tahay caalim ninkii labaatan sana wax wadan hadduu qori qaado wuxuu noqon hayaa jaahil haddaad dooni inaad caalim lagu yidhahdo weligaa ha halgamin qorina ha qaadin haddaad dooni in lagu jaahil baa tahayna xabad isku bilow soomaaliya waxay odhan jireen muxuu ahay haddaad ammaan doonina dhimo haddii aad cay doonina guursay dheheen guursadad guursato gabdhihii dumaashiyaalka iyo reexiidkii baa shaqo kaa dhigan maaragta sabaabiir buulayso maarata madaxiisa eber way ku dhammaanayso tii oo kale baa socota waxaan xusuustaa xilli la wada socday wadaad lahaa waa waa caalim waa faqiih waa daahiyo bimacna lkelim wadaad baa igu yidhi wadaad baa waxaan ku yidhi adaa la soo kulmay ee sheekh axmed cabdigodane bal waa nin faqiihoo caalima buu idhi daahiye ah bimacna alkelima bikulli maa taxtamil hadi lkalima buuhi daki fatin a aqoon ku filana leh sheekh maxamed cumar dirir baan weydiiyey amiirka ka waran waa nin faqiiho wadaadaha soma inta yaqaanaan yaqaana buuri sheekh maxamed diriir soo taqaanaan guriga ayaan ku weydiiyey inuu sheekh ismaaiilo joogan oo laga yaaba iyo rag toddoba ay joogeen waxaana ninkaas idinkaa yaqaano isku qoys ahaaye isku meella ka yimide jaalladaaroodna baryahan way xagxagtaane weliba qoyska annagu aan ka dhalannay afsame waxawaaye waa kasii daran yihiin bal ka war ninka wuxuu ilaa siddeetan iyo labadii iyo saddexdii baan isnaqaanay mararna anaaba duruus waa u akhriyi jiray waa nin dakia ah oo caalima ah oo culuma soomaali intay taqaana yaqaan wadaadaha somaali intay yaqaanaan ama ay qabsaan nin qabsan karoo ku filan wey sheekh cismaan wuxuu ii sheegay inuu sidoo kale weydiiyey sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun intaa in la eg buu yidhi wadaadna waxaa la weydiiyey ahlu baladihi iyo asxaabtiisa nin hariib ah waxba lama weydiiyo warkiisana wax badan laguma dhiso saa darteed alimaam albukhaari maca xifdihi wa dakaa'ihi wa itqaanihi fadhiga asagoo looga dambeeyo waxaa leey yahimu fii taraajim shaamiyiin lannahu shaam muusan tegin hadduu tagana laxda caabira safar yar buu ahaa ragguu yaqaanay ee uu la kulmay ee ula dhaqmay buu aad u yaqaanaa laakiin fuqahaa u xufaadu shaam iyo ruwaatu shaam wuu ku khaldamaa fii taraajimihim awhaamta u badan uu galay uu ku naqdiyay khadiib culumay nimanku leeyagaa isu filan aniguna waa ataxadda inta had kahor waan ku celiyey nimanka wadaadii halgama adduunka ka halgama ninkay dooniba ha noqdeen ee khadka salafiga ah atayaara salaf aljihaadi loo yaqaan mas'alo fiqi ah ama caqiida ah oy ka asal dhigan hayaan oon khilaaf saa'ira ah aqbalin hal ay keeno wixii kaaba la joojiyo shan sano ka hor baan idhi haddana waan leeh masaa'il khilaaf aqbala oo lagu niqaasho ood ra'yi ugu doortad ay kuu taalla anna aan doortay mid kale masale aan khilaaf aqbalin oy ka manhaj dhiganaya yatabannawna biha yatamanhajuuna calayha aw biha ha la i keeno haddaa muxaadarad baan ku qaban waa naqdinaynaa laakiin masaa'il khilaafiya oo ijtihaadiya ah oo taqdiiraad iyo masaalix iyo ru'yo iyo aragti kala duwan ay ka furan tahay xaggana aan laisku baabi'in karin haddaan maslo caama ka dhalanin ayaanu ku ogahay xadgudubka badankiina wuxuu ka yimaadaa min alqacda laa min almujaahidiin hada bilahi towfiiq baaraka allahu fiikum wa axsana ilaykum sheikh su-aal saa-ilkani wuxuu leeyahay sheikhanaa jamcan bayna qaacidati dar'i lmafaasid wa jalbi lmasaalix haddii wadaadadii layidhi waxaa loo tacsiiri karaa dar-an limafsadatihim soo mafsado ka weyni ka dhalan maysoo ah wadaadadii mujaahidiinta ahaa culimmadii dhiigoodii bay bannaysteen annagoo taa ka cararayna ma iska dayn karnaayo soo ma habboona in hadda laga futwadaas daayo lagulana dhaqmo sidii munaafiqiinta uu nebigu kula dhaqmay oo ahaa in faraha laga qaado muslimiintooda ku dhex jiraan bismillaah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah waa su-aal fiican weeye ee su-aasha jawaabteedu atambiihaat alcilmiya ay ku qoran tahay hadalku marka la jeedina dhowr qaab baa loo jeedayaa mar waxaa loo jeedayaa in la fuliyo xukman wa tanfiidan wada socda mar waxaa loo sheegaa ha lagu cabsado iyo intaasaa maanta la awoodaa iyo biijin iyo kala carar iyo taleefona in la dansado wadaaduhuna ay gaabsadaan xikan badan baa jira sheekh abubakar jasaas yaa wuxuu ka hadlay qaraamito iyo baatiniya uu ka hadlay xukumkoodii inay zanaadiqan yihiin calaa madhabi alxanafiya gaalana yihiin wuxuu hi xukunka waxaan u sheegahayaa haddii dowlad iyo nidaam islaami oo dambe uu yimaado in xukun diyaarsan iyo fadwo diyaarsan ay helaanoo ay ku dhaqmaan laakiin hadda ma haya buli dowlad islaam oo murtad la xisaabtanta ama sindiiq xad ku oofisa marka bayaanulxukmi faa'iduu dhan ka leeyahay mafsadana way ka dhalan kartaa kitaabka laakiin waxaan ku qoray anugu wixii min xaysu tandiir alfiqi baan ka hadlay iyo usuushiisi tanfiidka iyo taqdiiru waalmaslax mujaahidiinta iska leh dhib intee leeg baa soo gaadhaya dhibku intee dhan yahay hadday gacan qadaan maxaa ka dhalan kara ayagaa loo dayn walaa uriidu an atatafala calayhim walaa an ataxdalaqa calayhim in anugu caqli iyo khibrad iyo cabqari iyo tacaqul iyo sheegto ayagaa iga yaqaan waaqicooda hawshooda ilaa aminkan shan sano ka hor baan taagnaa nimankaa lala xisaabtamee wadaaday la xisaabtameenna ma hayo aniguna xuban ayagaa ka tirsan ma ihie wadaad taageersanoo jecel baan ahay waa in la kala fahmo kumana qasbana aragtida inay qaataan ama ay ku dhaqmaan hadday ku qancaanna waa khayr taqdiirkan ayaa iska leh hadday ku qanci waayaan culimo iyo mujtahidiin madax bannaan weeye hadday wadaadaha soomaalidu ay mujtahidiin yihiin adaa bilahi towfiiq baaraka allahu fiikum laba su-aaloodbaan kusoo gabagabeynaynaa su-aasha hore waxay leedahay sheikh ma lagu daba tukan karaa wadaadka aaminsan kufriga maslaxa loo geli karaa bimacnaa baarlamaanaadka waa la geli karaa lilmaslaxa iyo su kale oo la mid ah suufiyada ma lagu daba tukan karaa soma dhammaadaanbahal bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd eh, wadaad qaba baarlamaanaadka ma la geli karaa ma lagu daba tukan karaa ha waa la odhan karaa waa haddii baarlamaanka la geli uu yahay midaan hee aan gaalnimo iyo kufri iyo tashriic iyo gaalnimo aysan ka dhacaynin waa waxaa jirtay baarlamaanaadka la geli karay ninka galee daakhilka ana uu xaq u lahaa wax kastooo sharciga khilaafsan inuu diido oo u mucaarado baarlamaankii bakistan bay ka jirtay kuweyt bay ka jirtay turkiyay ka jirtay xilli burhata minazaman masar baa soo martay xaggana uu ka badbaaday ninka baarlamaaniga alyamiin dastuuri alqasam dastuuri waxaada u daran waxaa weeyaba cuduyadaadiiba la aqbali maayo iyo baarlamanimad ilaa aad soo gaalowdo xataa tagfura un e, haaruud iyo maaruud oo kale wamaa yucallimaani bihi min axadin xataa yaquula inamaa naxnu fitnatun falaa takfur ilaa ay ku gaalaysiiyaan ood ku dhaarata dastuurka iyo howlihiisood aqbashood qaayibto waxaad noqonba lama arko hadduu jiro baarlamaan laga badbaadi alyamiina dastuuriya laga badbaadayo ninkuna uu wax kastoo ku fura oo hor istaaga xaggana uu diida ama uu ka kici oo uun shirki ku dhacaynin baarlamaanka noocaasa ninka qaba in la galo in lagu daba tukadaa dhib ooma arko laanna hadda waxaan ugu diidnaba ma jiro laakiin baarlamaanaadka hadda jira ee la og yahay ee ku salaysan muxuu ahaayey asaasu tashriic almutlaq lilshacbi walilbaarlamaaniya niyaabatan can ilaah muxuu ahay can ilaah oo shacabka loo yaqaan baarlamaanka asagaa ah, ninka xaqiiqada tasawurahaya ee fahmaya xaggana fatwooda kufribaa shirki loo geli kara asagaaba gaala lagu daba tukon mahayo amaa suufiyada mushrikiinta ah anugu ninka qaba inaysan gaalo ahayn in lagu daba tukada ma qabo salaadna aysa ku asaxayso gadaashiisa waana siday fatwoodeen aima dacwa najdiya fi durra ay qabaan laakiin asaga takfiirin mahayo tasawurkiisa hadduu daciif yahay laakiin bacdamaa ay u cadaatay qabuuliyiin waxaa lagu haystay waxay yihiin in la takfiiriyo asal bay ku leedahay qawaacidda sharciga nin kastoo ku dhacay kufri macluum min addiini bidaruura bacdamaa calimta inuu ku dhacay kufriga macluum min addiini bidaruura ah atawaqufu fii takfiiri in la takfiirin karo waa asal mujmaca ah laakiin waxa laysku hayo waa tasawurkii iyo taxqiiqi masaladaabaa muran badan ka taagan yahay hadii la takfiirina wej buu leeyahay haddii laga gaabsadana waa wej kale oo mawaanicii howlo u khuduucaya wararkii adinku aad qabteen qaybo ka mid a ah. laakiin go-aanka in lagu daba tukado ninkaa asaga anigu ma qabo adaa bilahi towfiiq baarak allah fiikum wa ilaykum aakhirka su-aal ugu dambaysa saa'ilkaani wuxuu leeyahay sheikhana hadday culimmadu u arkeen in dowladnimo lagu gaari karo waddo ka sahlan waddada mujaahidiintu ay u marayaan ra'yigiina ay idinku khilaafseen ma dhigoodaad banaysanaysaan waa su-aal eh, culus weeye su-aasha ayada ah eh, waxaan ka hadlayna waxaa weeye dacwo iyo nidaam silmia ah iyo halgan wada socda nabigu bucithu bisayf bucistudaas waa dacwadii bacfiga nabigu uu ka hadlaya waa dacwadii diinta ummadda gaadhsiinteedii sayftuna waa wasiila min alwasaa'il dhibka laakiin hadda jira waxaa weeye dacwo waxaynu wadnaa col u ah jihaadkii oo baabi'inaysa waxaad ta'siilinaysaan jihaad inuusan jiraynin biduuni idmi imaam oon isticdaad la ogolayn ilaa bidowlatin wa imaam oo jamaaco aysan halgami karin oon xad la oofin karin oo jihaad uu fidno yahay warkaasaad ummadda ka dhaadhicinaysaan xaggana waxaad ta'siilinaysaan gaalnimo in shirki loo geli karo Eh, in maslaxa loo geli karo kufriya shirka akbara waxaa taaliisanaysa in laysraaciya daadkan iyo hirkan gaaladu ay wado laysraaciyo aan lagu hortegin in la seexdo goormay marka muqaawamo iyo gobnimo iyo dagaal iyo rag iska dhicin iyo tamkiin goormu imanaya idan dacwadiinu waa xarbun eh, litawxiidi waaljihaad tawxiidkii bay baabi'inoo ka mas'ala fiqiya iyo eh, shay xaraam min almuxaramaat oo daruuro iyo maslaxo iyo xaajo ku bannaanaad ka dhigteen marka waa naqd liasli tawxiid oo waa baabi'iseen oo bicustu sayfi beyna yaday saaca idinkaaba ka daray oo qolyihii nabigu ku halgamahayay hawshoodii baad taswiiqanaysaan oo sharci ka dhigaysaan oo diinaynaysaan marka tashriicu wa shirki oo la diineeyo waad wadaan la dagaalan tawxiidna waad wadaan ummadina waad baabi'iseen marka waxaad ku maqantihiin maanan garanin laakiin annagu ma diidanin ninkii guul iyo wanaag keenahaya muslimiintan usoo hoyanahaya isagoon gaalnimo ku dhicin waddo kalena ku keenahaya laakiin waddo colaad liljihaadi walmujaahidiin muxuu ah tahmiish watamiic litawxiidi waliimaan waddadaa wada jirta ma aha weligeedna guul lagu gaari maayo waadna ogaan doontaa daa'ifadaa dagaalamaysana aakhir insha allahu tacaala tii guulaysato allan u gargaaro intooda kalena mar kasta markaan guulaysan iyagoo boorsooyin wata waad arki doontaa ordahayo labaa jire nabad baa dhacday hawl baa dhacday oo boorsooyin wata doctor baana brofesor xagee ka timid malesian hadda ka socdaa waad arki doontaa bilahi towfiiq baaraka allaahu fiikum wa axsana ilaykum walaalayaal intaasaan kusoo gabagabaynana eh, muxaadaradii iyo kelmaddii eh, su-aalaheedii waxaan ka cudur daaranayaa insha allahu tacaala asilada dadka walaalaha oon asiladoodii maqlinin waa sida hore sheikhu uu sheegay yaima inaan ka baqnaya ima in waqtiga laga gaari waayey yo ima inaan ba akhrin waayo o fahmi waayey marka raalli ha ahaadaan walaalaha aan su-aalahoodii maqal waqtigii baa dheeraaday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu